qال الإmام رحimه الله taعالى فlyتأmل الcاaqد mعa رbه cقد hda التبايع ma أعظم خطره وأجله فإن الله عزa وجل هو المشhتري والثمن جناaت النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده hذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل waxaynu ku soo jiray tacliiqii uu sheekhu shaaray alimaam shamsuddiin ibn اlqayim اljawsiya calى qowlihi tacaala in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna buu ka soo hadlahayay caqdigaasoo dhex maray ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mu'miniintii oo markaasi caqdiguna waxa la kala iibsana naftooda u ahaa nafta mu'miniinta lacagta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixinayana ay janno tahay iyo aakharoo la liibaano caqdigaas iyo beecaas meesha lagu qoranaya kitaabka ilaahay qur'aanka iyo injiil iyo towraad uu ilaahay ku sheegay yaboh iyo ballanqaad uu ilaahay ballan qaaday inuu yahay buuna ilaahay tilmaamay oo caddeeyey fawaa'idda marka tawkiidaadkii tobanka ee ku jira aayaddan xalaynu soo maray marka imaamku wuxuu yihi falyata'amal ha dhugto ha fiiriyo alcaaqidu ruuxa mu'minkee guntahaya caqdigan maca rabbihi rabbigii la jirankiisa hada caqda hada tabaayuci ay caqda hada lbeyc baycan asaga heshiiskiisa addoonka rabbi la gelahaya ha fiiriya caqdigaani maa acdama maxaa ka weyn khatarahu khatar alcaqdi caqdigaani iyo heshiiska dhex maray ilaahay iyo addoommadiisii muslimiintaha mu'miniintaha howl sahlan ma aha weynankiisiiyo khatartuu leeyahay aada u buu buuri sheekhu wa ajalahu wax ka qiimo badana ka weyn fa ina allaha subxaanahu wa tacaala caza wajalla huwa almushtari ina allaha ishtaraa iibsaduhu mushtariga waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa laga iibsanayana waa ruuxa mu'minka ah wahamanu lacagtu ilaahay dhiibahayana jannaatu naciim weeyaan jannooyinkii nicmada lahaa wey iyo walfawzu in lagu liibaano biridaahu ilaahay hirdihiisa oo ilaahay addoonkiisa uu raalli ka noqdo waxaa loo sacyin ee loo shaqayn ee loo xangagebi ee ruux kastoo muslimu u dadaalahaya camal iyo qowl iyo dhan kastaba aada u dadaalaysaanna waa ilaahay ridihiisa in la helo subxaanahu wa tacaala iyo watamatucu ruuxa muslimka inuu aakhira ku raaxaysto oo uu ishiisu ku doogsato biru'yatihi subxaanah hunaaka uu jannada ku arko ilaahay inaad aragto ood isha ka buuxsato maalinka qiyaamo weeyaan taasi waa lacagti waxaa ku hadhay caqdiga iyo alla ka soo gudbiyey safiirka beecan iyo heshiiskan ka shaqeeyey waladii jaraa calaa yadihi hada alcaqdu waladii jaraa calaa yadihi midka uu ku dureersaday gacantiisu caqdigan uu ku dhacayna ashrafu rusulihi rususha ilaahay kuwii u sharaf badnaa weeye wa akramahum kuwii ugu meeqaan badnaa calayhi cala allah oo min almalaa'ikati iyo walbashar ah nebiyullaahi maxamed baa xagga basharka kaga jira caqdigan xagga malaa'igta jibriil baa kaga jira calayhi salaatu wasalaam jibriil iyo nabiguba waa safiiro iyo soo gudbiyaal weeye caqdigii iyo heshiiska allay soo gudbinhayaan dadka loo soo gudbinna waa mu'miniinta iyo muslimiinta axadka laga soo gudbana alla weyne weeye waxaa la kala iibsanna waa dhiiggaadi iyo dhacaankaadi iyo naftaadi xoolaha iyo lacagta lagaa siisanna waxaa weeye waa janno ilaahay ridihiisa hawl sahlan ma aha wa ina silcatan badeeco haadaa sha'nuha xaalkeedu uu sidan yahay laqad huyi-ad waxaa loo diyaargareeyey liamrin cadiimin arin weyn iyo wa khadbin talo jasiimin weyn khadbigu waa alamr aljalal waxa weyn baa leedahay khadbigu waa xaaladda iyo hawsha culus bay la mid tahay qad haya-uuka waxay kuu diyaar gareeyeen liamrin arrin weyn low fatinta lahu haddaad fahmi lahayd oo dhug u yeelan lahayd farba oga ba' baa lili binafsiga naftaada an tarcaa inaad la daaqdo oo maca alhamali xayawaanka aad la daaqdo ood la socoto marka nin wax weyn loogu talagalay baa tahay oo la doonayo ilaahay inuu wax ka iibsado oo uu naftiisa iibsado kadibna uu janno helaad tahaye waxyaabaha xayawaanaadka iyo bahaa-imta iyo gaalada iyo majaaniinta iyo man laa yacqilu ha la soconin diyaar garow baa la yidhi nin baa laga sheegay naftayda fadhixumana ah oga ba-ay buu ihi foolxumana ah allah iga ba oo nin quruxsan oo qiimo badan baa alla dhigay oo foolxuma ah allah iga ba-ay buu i fadhixumana anaa iskaga ba inaan meelaan munaasabhayn fadhiisto oo muwaatinu tuham meelaan nin culama a ku fiicnayn meel aan nin daaci a qaadin oon ku habboonayn meel aan laa'iq ahayn waxaan igu aadanayn inaan dhex socdo oon ka dhex shaqeeyo anaa isaga ba-ay iska ilaaliyey ilaahina horaanna si fiican buu i abuuray ayib fii axsani taqwiim dadkao dhan baa ku wada jira in sha allahu tacaala qad haya-uka waxay kuu diyaar gareeyeen limrin ay cadiim wey low fatinta ay low fahimta lahu haddaad fahmi lahayd muslimow wax weyn baa lagugu talagalay wey farba binafsika naftaada ooga ba' weeye ha u quudhin an tarcaa maca alhamal hamalka asalkiisu waxaa la yhahda xoolaha hadiyadda lasii daayo xoolaha aan la raacin ee intii ooda un laga fayda iska dhaqaaqe ee kolba meel ka dhaca maray beer daaqaan maray meel dhiijaanaya balli ka cabaan maray iska fakadaan oo bahal cuno xoolahaan cidna raacin baa asalkiisa hamalka la yihahdaa ayib waxaa kaloo laha geela aan marayn aan muxuu ahay aan la habaynin waa la yihahdaa alhamal hadda waa maxay waa ruuxa sudanka ah maclamalaha shaqaba ku maqnay aduu marka nin weyn oo xil logu talagalay baa tahay u diyaargarow xilka iyo mas-uuliyadda inaad qaado dad aan kugu meeqaan ahayn ha ku wareegeysanin baa lagu sheekhu wuxuu hi mahru lmaxabati wاljannati badlu nafs aayaddii si fiican buu u tacliiqinay imaamku raxmat ullahi tacaala caleyh mahru maxaba maxabada ilaahay kalgacaylka ilahay ilahay la jecel yahay meherka laga dhiibayaay iyo wljanna jahana jannada meherka lagu iibsadaaye badlu nafsi wey ayib waman yakhtub ilxasnaa'a yasbir cala albadli baan isku ogeyn gabadh quruxsan ninkii doona xooluhu quurahaya so sidaa ma ah gabadh xasno ahoo magac lahoo dheg wanaagsan oo baxsan ninkii soomaaliya ka xusha waa inuu xoolo huro labaatan halaadoo geel qori aakoo dhamma ah dahab maal iyo mood wixii lagaa codsadaba afka wixii lagu kala qaado waa inaad dhibto wey leanno waman yakhtub ilxasnaa'a yasbir cala albadli wey marka haddaad janno doonayso waa inaad qudho weeye muxuu ahay lacagteedii iyo xoolaheedu qudho mahrulmaxabati ilaahay jacaylkiisu meherkiisu waxaa weeye waljannati mahruljanna badlu nafsi naftoo la dhiibo iyo walmaali xoolahood dhiibto way limaaliki maa loo dhiibo maaligaa lagu wareejinhayaa nafta iyo maalkaba alladii maaligaasoo ishtaraahumaa min almu'miniin ilaahay baa xoolaha ku siiyey naftana isagaa ku geliyey allihii intaba ku siiyeyba haddana kaa codsan inaad dhiibto ood bixiso wax ka khayr badanna uu kugu bedelo aladii ishtaraahumaa min almu'miniin famaa liljabaani اlmucrid اlmuflisi wa sawmi hadihi silca hoos baa saak ayuu caaw u deghayaa sheekh waa <laughs> raggi baa la istaabanaya nasal اllahi salaama famaa liljabaani nin fulaya maxaa oga dana maxaa ka galay wey maxaa u geeyey nin fulay ah almucridi ka cararhaya mxuu aha nafta inuu ka jeesanaya naftu inuu qadimo iyo maalka almuflisa caydho sabool ah oo xagga aakhiriya iimaanka ka muflis ah mufliska iimaankaada laga hadlaya waajaba xagga fulay weeyo nafta inuu bixiyo fulay buu ka yahay inuu dhiibo meelaha lagu dhintana uu raadsadana ma doonahayo maca annahu muflis iimaankiibuu faqiir ka yahay faqruliimaan baa haya iyo wa sawmi haadihi silca badeecada inuu gorgoriyo maxaa iska galaybu fulay baa tahay muflisoo sabool oo khaariqay xagga iimaanka ka khaariqay aan doonin inu dhinto haddaba badeecadan badeeca kullo waxaa weyaan faraha lagaga gubtee ha gorgorinin imisay tahaa dhihinba meeqaa la siinhaya meeqaa lagu faasixi maxaa lagu xurmaynhaya hasku dhihin hawshaa ka bax ka wareegeysa wey hawlaheenni baa caawa lagala ila tahay <laughs> famaa lijabaani lmucrid lmuflisi wa sawmaada sila culamadii hawshii ka hadlaysaa baashay nin uu naftiisa soo xirxiday oo ilaahay iimaan iyo diin siiyey baa naftan quura dheeldheel ma aha manaabirta in laga khudbeeyo oo miisaska la garaaco oo muxuu ahay cumaadda la toosiyo oo khamiis dheer iyo shurug laisku rido barfuuna laisku buufiyo la hadlo waanu awoodnaa laakiin meelay risaas ka talinaysa in la taga lama awoodo meel dhiiggu uu qulqulahayo lafuhuna ay riiqmahayaan maskaxduna ay daadanayso ruuxii hadda taagnaay oo quruxsanaana uu degaha noqonhayo in nafta la geeya lama awoodo in been isu sheega ma fiicno ayib ragga hawshaasi ilaahay u doortay ee ilaahay waafajiyey faraha laga qaado ibn qayim caawa idinla hadlay hadad wax fahmaysaan famaa liljabaani fuliga iyo maxaa iska galay almucridi ka jesanaya qitaalka iyo dagaalka almuflisa caydhaka xagga iimaanka iyo wa sawmi hadihi silca badeecadan iyo wa safqati hadihi silca badeecadan in la gorgoriyo waa badeecadii jannada meherkii jannada bilaahi maa hazulat fayastaamaha almuflisuun walaa kasadad fayabiicaha biاnasiiati اlmucsiruun laqad uqiima lilcardi fii suuqi man yaziid fii suuqi man yuriid man yuriid baa ii qoran laakiin fii suuqi man yaziid baa sax ah man yuziid baa sax ah sheekhu wuxuu ihi bilaahi allaan ku dhaartay maa hazulad maysan caatoobin neef mxuu aha weyd ah oo mxuu ahaay caato ah oo qawaara ma aha meherka badeecada jannada wax laga hadlaayo oo fayastaamaha marka ay gorgoriyaan almuflisuuna qolyaha waxba aan haysanin neefku hadduu neef qiimo jaban yahay oo abaarba u hadhay oo weydsan oo suuqa la keeno nin walbaa isku day inuu gorgoriyo leanna way jaban tahay laakiin hal kurusku baxay oo mijaduurowday oo qiimo badan nin wax isku huban baa gorgorin kara baabuur sakanaan oo jajaban oo oo kala socda suuqa haddaanu keenno rag badan baa gorgorinhaya matamisan maaha laakiin baabuurkii u dambeeya qaaligaa saddex malyan laba malyan malyan bar baabuurta la siiyo rag is yaqaano isuuma meeshaa tagahay haddii ka intanaga joogo kaaligaynu aadaynaa kikomba iyo waxaynu aadaynaa ii sheeg maxay hayday soo saa ma ah nafsa shay wey qadiyadda ayada yaa been laga sheegi tii uu sheeku ka hadlaaya marka jannada waxa lagu helo wax sahlan ma aha alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna <clears throat> maa hazulat badeecadoo jannada mid caato oo weyda ma aha oo fayaastaamaha marka ay gorgorin lahaayeen hadday weyd tahay almuflisuun walaa kasadan ma aysan suuq jabin ma aysan baarin kasaadku waa shaygu inuu baaro oo uu bixi waayo oo fayabiicaha yabiicaha marka ay iibsadaan binnasii'ati dayn ay ku qaataan almucsiruun dadka fuqarada ah ee qolya muxuu ahaay caydha ah sheikhu hadduu baaro dayn baad kaga qaadan leanno inuu dayn lagaga qaataa ku dhaanta oo hadhow sanad kadib iyo laba bilood kadib iyo bil kadib iyo lagu siiyo maxaa yeelay mihirka jannada waa kaash dayn maba galaba sheekh uu ka soo hadlay xalay u ka soo hadlay jannada waxa lagu helo waa inuu kaash noqdo naqd dayn ma galo nin xoogow bidhikoolaana oo allow sahla ma gorgorin karo waa eka saray leedahay way jannadu wuxuu ihi sheekhu laqad uqiima waxaa loo loo la joojiyey laqad uqiima waxaa loo istaajiyey ama loo joojiyey lilcardi bandhig fii suuqi man yaziid oo man yuziid yaa korinhay almasad alcalni baa loo yaqaanaa shayga qiimaha badan suuqaa la keena yaa ku daray laba boqoloo kun yaa yidhi anaa idhi nin baa i laba boqol iyo konton kun baan idhi nin baa naadinhaya oo suuqa wax lagu naadiyo saddex boqoloo kun baa idhi mid baa odhanhaya mid baa idhi shan anaa idhi shan laba boqol saddex qon ay tahay lix baan idhi buu leeyay milyan baa kala bixi laba milyan ku dhuftay fii suuqi man yaziid dadka mus muslimiinta ee naftooda quurahaya ayaa ragga u boobtamahaya ee kala boobayay ah badeecada jannada ninba ninku ka dadaal badan yahay ee ka xoolo bixin badan yahay ee naftiisa uu ka huro ayaa la tegaya badeecada ayadoo jannada ku galahaya qolihina markaa gabanhaya meelaha ku wareegeysanaya ama tunjiyada ku fadhiya ayiba ama buuqa iyo muxuu aha dinahayga iyo daryaanka culummada ku ah ama wadaadaha ku ah waxaa weeyaan ragga iska guuxa baashaan ma gorgorin karaan ayib sheekhu marka wuxuu i laqad uqiimat mahru اljanna eh, mxu mabiicu اljanna aw bidaacat اljanna lilcardi bandhig ma ah hoos loo iibin maayo faraha laysqaban maayo intaa meeqa kan ma jirto banaankaa la dhigahaya miis weyn baa la saari nin walba waa arkaya meeqa yaa isku dayahaya wey fii suuqi man baa la istaajiyey yuziidu kordhiy yaa wax ku daray taagan tahay ma aha ninka wax sheekha laga qaato ninka u dambeeya ee rag samriya ninkaa unbaa la dhaqaaqi mahrujanna jannada mahrulmaxaba ayb wuxuu ihi sheekhu falam yarda rabbuha allihii janno abuuray ogumuusan qancin lahaa biamanin duuna badli nufuus lacag aan ka ahayn inaan naftaada iibtan wax looma gasaba dollar baan lagu iibsanin walaa dahab walaa fido maal naftaada oo lacag ah waa hawl culus wey naftaada inaad dhiibto unbaa kaa xigta inaad janno gasho falam yarda rabbuha lahaa ay liljanna biamanin lacag ilaahay muusan ku qancin duuna badli nufuusi nafta in la dhiiba ka sokaysa fatahara halkaa markay tagta albaaluun imaankii mxuu ahaayey baalun waa taqan jamcu baaal baaalku midka mxuu ahaayey inuu wax bilaash kaga qaata doonahayo wy albaaal waa shaqalaawe shaqalaawaha oo dhan baa meesha iskaga tagahayo weye aan dan lahayn haddii la yidhi waxaa weeye jannada waxaa lagu gelhayaa gurigan waxaa lagu gelhayo waa inaad naftaada bixiso markay xakawdu kala dareerto unbaa janno geli oo weliba jidka ilaahay kaaga dareerto waa la kala tagay waa la kala dhaqaaqay fata'ahara waxaa dib maroo ka hadhay oo suuqi iskaga dhaqaaqay la keenay mahruljanna jannadii suuqi la keenay suuq alcardi fii suuqi man yuziid man yaziid aw man yuriid ayib suuqaas marka la keenay waxaa iska tegoo dhaqaaqay albataaluun wa qaama waxaa istaa ku hadhay sayladii almuxibuun kuwa alla jeclaa ee sheeganaya maxabada waa la kala reebi doonaa waa nin rag sheeganaya bataal waa tegay muxib baa soo hadhay yantadiruuna ayagoo korinaya ayuhum koodii yasluxu u suuban lahaa an yakuuna nafsahu athamanu an yakuuna athamanu nafsah lacagtu inay noqoto naftiisa saas kugu xidhantay isimkii n yakuun inuu dib jiraan umalaynhayaa an yakuuna nafsahu thamanu ama an yakuuna nafsuhu thamana waxay ku fiican tahay lakin an yakuuna nafsahu hamanu in la yidhaahdo oo an yakuuna hamanu nafsah muxibiintii baa hadhay ilaahay jeclaa iyagoo doonaya in lacagta jannada ay noqoto naftooda oo naftooda qadimaa fadaarat الsilcatu baynahum badeecadii jannada ku wareegta dhexooda lanna waa isfallisahayaan anaa intaa ku daray kam intaa naadigii baa taagan oo allaa naadinhaya malaa'igtiisii baa naadinaysa marka muxibiintii besaa soo hadho iyagaa isfallisahaya nin baa shan boqol waxay isku fallisanayaan juhuudda dadaalka ikhlaaska sidqiga tawakulka nafhuridda maalbixinta daacadnimada hawlahaaso dhan baa lagu kala tegahaya yaqiinta lagu kala dhaqaaqahaya ayagaa isfallisahaya muxibiintii baa ishaya fadaarat isilcatu badeecadii baa wareegtay jannada lagu geli lahaa baynahum bayn almuibuun bayna almuxibiin wa waqacad waxay ku dhacdo marki dambe la dhaqaaqay fii yadi adilatin cala almuminiina acizatin cala alkaafiriin ninkaa wey ninka suuqa janna ee jannadii lanaadinay la tagahayo waa nin muslimiinta u dabacsan gaaladana ku kakawamayo adilatin cala almu'miniin muminiinta waa u dabacsan yahay raqiiq raxiim dabacsan wey wuxuu ku kakan yahay ahlunaarka iyo kaafiriinta iyo gaalada wax lagu kala dhaqaaqo way hawsha ayada ruuxa muslimka ah muslimiinta waxaa ugu nugul oo ugu jecel ninka diinta ogu yeedha xaqa u horseeda kufriga iyo gaalnimada kala dagaalama wanaagga ugu baaqa dana wanaagooda diimeed ka taliya xumaanta aakhara kala dagaalama ninka biyaha siiya baadka ma ahe ninka dan u haye waa ninka muxuu ahay caqiidadoodii dalkoodii diintoodii dadnimadoodii difaaca haya ninkaas naftiisana quurahaya collo u ah gaal iyo wixii gaal raarceen gaal la jaan qaaday baryahan dambe laakiin waxaa badan qolyo gaalada nabadgeliya oy ka nabadgasho muslimiintuna ku kakan baabatay waynasaanu u badannahay wey meelahaasna ka buuxnaa ayib muslim wax hayno nin muslim waxuu qabana naga nabadgeli maayo ama mid ummadda diin u sheegi ha noqdo oo dhex socdo oo socdo oo wareegahayo ummadda khayr u sheegahayo ama mid halgamahay ha noqdo kii muslim wax tari lahaana badbaadin mayno oo inaga badbaadi mahayo gaalna waxba u geysan mayno gaal waa inaga nabadgashay wuxuu yihi alimaam ibnu taymiya fi kitaab alistiqaama wa fi الzuhaadi wاlcubaadi man fiihim shucbat min alkhawaarij zuhaadda iyo cubaadda iyo culummada waxaa ka mid a qeyb laga helaya qeyb khawaarijnimo ah waa maxay dadka khayrkoodun baa alla ku diray oy daba saaran yihiin gaalla way badbaadinhaya way nabadgelinhayaan inay muslim lugooyaan mooyeen inay luggaa ka gooyaan laga sugi maayo dhaqankaasu dhaqan khawaarijta maaha hadda waxaynu leenahay dadka muslimiinta ee dhiiggooda naftooda hurahaya ninkaan wax tarayni ha badbaadiyo in lam tanfac akhaaka falaa tadurah in lam tufrixu falaa taumah in lam tamdaxu falaa tadumah xasan albasri walaalka haddaadan farax gelinin ha walbahaarinin walaalka haddaadan ammaanaynin ha caayin haddaadan dheefina wax taraynin ha dhibin maxaa ka fiicanade walaalka dheefi oo waxtar haddaad u weydo dhibkaada ka xaslo haddaadan farax gelin oodan ka farxinaynin walbahaar iyo murug iyo tiiraanya ha u kordhinin haddaadan ammaanaynin hee ha caayan waxba haka sheeg hakaa nabad galo ha laydinka nabad idan marka waqaca fii yadi adilati cala acisa cala alkaafiriin weli waxbaa waa laisdaba taagay nabig wuxu uhi ana daliilu lilmuminiin casiizu cala alkaafiriin kullu yaddaci waslan bilayla walayla laa tquru lahum bidaka ida اjtabaka dumuucu calى khuduudi tabayana man bakaa miman tabaka lama kahura اlmudacuuna lilmaxabati طulibuu biiqaamati اlbayinati calى sixati اdacwa hawshaan in badan baynu tilmaanay sheekha caawa tibaaxahaya lama kahura almudacuun markay bateen dadkii sheeganayay lilmaxaba inay alla jecel yihiin nin maanta odhanaya allah necbahay lasoo heli maa anuu ilaahay baan col u ahay oo ilaahay baan colaad u qaaday oo ilaahay baan nacbay lasoo heli maayo dadka islaamka sheegta inu ka hadlaynaa rasuulka ilaahay baan nacbahay nin la heli xataa gaalo allah nacmada ka odhan maaya ayib marka nin walba wuxuu sheegay anaa ilaahay jecel anaa mukhlisa anaa ahlu sunnaa anaa khayr badan anaa toosan anaa saxan nin walba garhkuu feedhahayaa xabadkana waa garaacahaya in la kala baxaa loo baahan yahay markay bateen tuulibu waxaa laga codsaday kulligood biiqaamati اlbayina makhraati inay u keenaan calaa sixati dacwa sheegashadu inay sax tahay ilaahay ma jeceshahay ma sheegatay laabudda min bayina makhraati baa la rabaa caddayn ilaah waxaa makhraatiya ah inaan naftaydii qadimay buna la soo istaagahaya diintaadii baan naftayda u qadimay waxaan haysto oo dhan waxaa ugu jeclaa naftayda naftaydiiba haddaan ka samray difaacan lidiini maxaaba hadhay hadi alimaam abu saii abu saciid abu cثmaan cafwan saciid ibn mxamed ibn xadaad imaam ahli suna fi اlmgrib mgrib axmed xambal baa loo yaqaanaa ayb axmed xambal mgribkeedii ila axmed xambal mashriq buu joogay ciraaq iyo dhulkaasuu fadhiyey oo markay fitanka dhaceen iyo bidacdii ninkii soo istaagay oo ummadda ilaahay ku dharqabtay buu ahaa saddex boqol iyo saddexdii buu ninkan geeriyooday nin maaliki ah oo caalima oo faqiiha oo cawl adago wuxuu ahaa laga samray markay ka dilaaceen baainiyadii cubaydiyiintii mar ka dilaaceen ayaa waxaa la waayay nin kelimo sheega oya nimankan waa khaldantihiin dhaalimiin zanaadiqo oo fajaraa tihiin waxaad wadana waa baail nin dhahaa la waayey waa la cabsaday markii guryihii la kala galay ayaga waxay bilaabeen inay dadka halabsadaan culumay soo kaxayseen zanaadiqe bainiye ah oo shiico ah abulcabaas iyo abu cabdilaahi shiici اbaطini la soo urwaadi kaana niqaash munaadaro majaalis bay qabteen inaan anagu saxan nahay oo aalubeytku saxan yahay oo abubakar cumar iyo cumaan khaldanaayeen kulligiina aad naasibiin tihiin murtadiin kafara ad tihiin anagoo aan saxanahay ka niqaashay dheh ninkii dhahaa abubakar iyo cumar iyo cumaan waa saxnaayeen calina waa saxnaa kulli waa ahlullah saxaabo weeye aalubeyt iyo saxaabay kale yihiin waa isku baab ahlu khayr wey idinkuna tuug baatiinana dhaafa waa u dhammaatay ninkii dooda waryaa naftadaa ku khamaari waa loo hanjabahayaa cariyaa ku dhacaa layidhi waa nin awood leh baail buu sheegi baailka haddaad tirada waa khaldanya waad maqan tahay abu cumaan wuxuu yihi anaa hawshaa soo lahay caruurtiisii wiilashiisii afar dumar haweenuu qabay baa ku miraaday waxaa nimankan seef masluulay haystaan inkii bujudhuu yidhaahda surkay goyn hayaan faraha ka qaada buu xasbi man can diinihi dababtu walahu hadibtu buui waxaa igu filan allaha diintiisa aan difaacahayo asaga dartiin aan u cadhooday yakfi faraha ka qaada buui laabudda min yaqiin ya akhi waa in yaqiin la helo laabudda min yaqiin haddaad sidaaduba shakido oo aad dooni baashu inay toostoos kaga socoto ay hawshu wax kastaba si ismuudo ku dhamaado waxba abadan waa lasdh waa lasdhibcin haya inti laysqabto oo laysmajuujiya lasdhibcin haya ilaa lasdhibcin waxba socon wajacalnaa minhu aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa la yaqaanaa munaadaraat abu cuhmaan baa loo yaqaanaa saciid ibn maxamed ibn xadaad waa lagu kala baxay kutub اlmaalikiya taraajim wuxuu ku leeyahay muطawala wa fii siyar lidahabi tarjama muطawala fii taarikhi tarjama muطawala manaaqibhu maxmuuda qaama lilslaami maqaama alambiyaai wاlmursaliin bay culimadu yihahdeen wuxuu u istaagay naftiisii buu qadimay ilaahay wuxuu ku kaalmeeyey hayba in boqoradii dadka laynhaya markuu hadlaya ay foorarsadaan oo casaakirta iyo ciidanka iswaalahaya ay dhahaan waryaaan la fiirinin in loo khidmeeyay gaadhay waxay gaadhay inay wax ka bartaan iyagii shayaadiintaha ah. oy masaa'il diini a ah weydiiyaan inay dhibaan iska badaay marka waxaa ruuxu waxaa loo baahan yahay in naftan aysan la weynaanin oo nafta ilaahay uu ka gato uu ka samro laabudda min aqamati bayina idan nin walba waa lagu dilahaya nin walba waa lagu qabanhayaa kanay noqonaysa kanay noqonaysa diintiya hadlay axmed muxuu yidhi ida kaana اljaahilu bijaahlihi wاlcaalimu ajaaba taqiyata famataa yatabayan اxaq marki layahay naftada u dhimri irbac calىa nafsika waa lagu dili nimankan waa ku garaaceen shan boqolo ulood waa tuuxday waa tuuxday hebel ba ruksuu qaatay man kafara biاllahi min bacdi iimaani ila man ukriha ruksaa jirta ilaa an tattaqu minhum tuqaah aayadii lagu akriya wuxuu yihi abadan haddii nin walboo caalimo cabsadana uu hoos baasha ka sulxiyo caamaduna ay waba aysan la socon diintan yaa difaaci bu aqana see ku cadaan igu daaya faraha ka qaada rifca iyo darajo ka helay ilahay baa baasiy subxaana wa tacaala baasida iyo rifcadu bilaash laguma qaato adoo caalimoo ilaahay diin ku siiyeyna habeen madu hasdhaafin hibe eeba ku siiyey habeen la iskama qaadaan layidhi sharabtii iyo mas-uuliyaddii iyo cilmigii iyo xaqi ilaahay ku fahansiiyey adduunya yar iyo seef la gelgelay keliya inaad ku xaarto ood ka cararto awshaana dhib soo kordhay wey baryahan dambe sheekh wuxuu uhi falow yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa alkhaliyu xirfaة الshajay fatanawaca almudacuuna fi الshuhuud falow yucطى الnaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum ninkasta sheegasau sheegta anaa alla jecel anaa muxibi ah naftayda anaa dhiibahaya nin walba haddii wax lagu siin lahaa ladaca alkhaliyu ninkii faaruq ahaa wuxuu sheegan laha alkhaliy wa alkhaliyu min alhumuum alkhaliyu min aliimaan alkhaliyu min Eh, alyaqiin asal waxaa la yihahdaa weylu lilkhaliyi weyl mahmaa carbeedu asala jirto oo caan ah maxay ahayd weylun lishajiyi min alkhaliy ashajiy waa ninka walbahaarsan ee dhuuntu xidhan tahay ama xanaaqsan hadalku u mari layahay marka intaad xanaaqdo ama aada walbahaarto halkan wax ku istaago ood mooddo in wax kugu liqdaaran yahay ama u dhagax meesho kuu fadhiyo xanaaq darti ayaa shajiga la yidhahdaa alkhaliy waa ninka asagoo iska dhaadan waxba dhiba uusan haynin culays uusan haynin bimacnaa in culays dareemaya oo alla darti u xanaaqsan oo humuum iyo axzaan iyo mas-uuli ay saaran tahay iyo ninka shalan isma fahmi karaan maasha allah alxamdulilah nabad weeye ayib wuu ku imaanaya wuxuu leeyahay mxuu ahaayey maasha allah waan xajiyey cumradii hore waan cumraystay tanna waa cumraysan hayaa sanad kastana waan xajsan waa cumraystaa intaasu dhaqaalana waan bixiyaa ninka asag intaan haynin soo culays kuma haysi marka addunya laga fiiriy intaan diinba la aadin culays adugu nin iska ladanoo wax kastaba heli karo meeshu doona mari karaa tahay oo cumrayso xajin oo wareegi oo lacagta eh, turtuurahaya nina haaf briisa maalinka ma helo arotina ma qureecdo yaa muslimiin buu ku dhex joogaa adduunka iskeeni maysaan nin waxaa culays ku hayo u arkahayaa alkufr almutasalid dulmiga muqananka ah bidcada mudcamada ee la taageerahayo kufriga baahay gaalada seebta muslatada haysata muslimiinta ducafada ah meel kastoo maanta dhib ka jira markaad idaacaddaa fiiriso t v-ga aada furto muslim baa yaalla ninka la gawrico waa muslim qoyska la baabin waa muslimiin waxa dhiigooda qulqulg waa muslimiin kuwa la barakicin waa muslimiin waxa qaxi waa ayaga gaal dhulkuu jooga dhibba kama jiraba nin culayskaasaa saran wuxuu rabaa saar inuu iska qaado oo wasaailkeedii wasaailkeediibuu ku jira habeenkii waa tukada ilaahayba baryaa maalinka wuxuu sufi xanje isku gunti karu isku guntaa ninkaa culays baa saaran oo cunaha kala go-an aduguna wax kaa maqanba ma jira argixisaa la baabi'inhayaa nabadiidkii baa la baabi'inhayaa adduunka nabad baa usoo hoyatay maxaa yeelay nin weyn argixisaabaa ka dhintoo laga delay nina halkaasuu taagan yahay misu keenhayaan hade isfahmi maayaan abadan wuxuu leeyahay maslaxadeenu inaan muxaadaraadka wadno weeyo oo dacwo aan wadno jihaadkii halgankuna caqaba iyo dhib bayba ku yihiin dacwadii halkaasuuba taagan yahay sida wadaadihii ictisaam wadaadihii ictisaam warkooda waa maqlaysaa had ayib nina wuxuu leeyahay ma kala maarmaane hala israaciyo suubanihii dacwadan iyo diinta loo soo dhibaa israacshay aanu israacino nina hadal baan ku dayaynaa iyo muxaadaro iyo wacdi iyo bayaan iyo khud baan fooda u gelinaynaa ninkay anfici weydana gacan baan oola tegaynaa somaali waxay ti nimaan warankaada u gelin warkaadu ma galo way fiican yihiin nimaan warankaada u gelin oo horaan aadan ku leglegin hadalkaada dhegaysan mahayo in adeer wax iga dhegeysa kiri uf bu kuleeyahay kitaab qur-aana wadaa futada iska geli bu kuleeyahay inaa lilahi wa inaa ilaihi raajiun soo ma laakiin haddaad awood leeda maxaad leedahay kitaabka qur-aanka ninkii ka amar qaadan waaye tanaa taqaan jaabir muxuu yihi amara rasuul الlah an nadriba bihada man khaalafa kitaab musxafa meesha u yaal marka wuxuu yihi nabigu wuxuuna faray tan inaan ku garaacno kitaabka ninkii khilaafabu kitaabku laabudda in loo helo wax difaaca awood ma la tali oo difacin la helo ninka asagu wanaag iyo khayr nooloo yimaada runtaan u sheegayna waan wadaad hadla yaqaan oo muxaadira oo muaira oo fasiixa oo baliiqa oo quluubta sida loo dafa yaqaan ma u diraynaa hadal hadduu soli waayo seed baa solaysa ma kala maarmaa waa in la israaciyo midkoodna kala col oo ma aha ninku aysu yaan ma halgemi karee waxaa idiin qabanhayaa hayaa haweenkan idin waayen oo carruurtan idin tarbiyeen oo inta figtay baan masaajida kusoo celin oo dhabarjeebin baan ku maqnay hala i daayo waa in la daayo matay soo ma aha laakiin ninka asagu dacwadiisu col ooga dhigay jihaadka waa in lala dagaalamo ka waa in la qabto in anuu carruurtaa idin soo celcelinhayaa haweenkan idin waaninhayaa duqayda kici waaye laysa cala acmaa xaraj baan wax u sheegahayaa muxuu ahaayey inta ayagu halgan baan u soconay meelaha fadhiya dhoonadyada iyo maqaxyahan waaninhaya wax u sheegahaya masaladaan kusoo celin hadhow idinku kaxaysta ninka waa in la daayo laakin kuwo waxaa da ayagu dacwadooda wax kusoo xirxiday oo colka ah jihaadka baabiinaya ictisaam baa hadda kow ka adaynu soomaalinaha nimanka ictisaam waa ex itixaad la odhan jiray waa cadow jihaad way aada la iskaga ilaaliyo falow yucطى الnaasu bidacwaahum ladaca alkhaliy alkhaliy alfaariq min اlhumuum wاlaxzan alfaariq min aliimaan wuxuu sheegan lahaa xirfata shajiyi ninkii ceejisnaa ee dhuunta dhagaxu u taagnaa shaqadiisi buu sheegan lahaa annagoo walbahaarsana miya laga damay lagama dhiman lakin waan camiranhaya taadii o kale waa ninkan geeri baa u taalla culays baa u yaalla adduun buu rabaa inuu bedelo adug maxaa kaa maqan khali baa tahay hada huwa alkhaliy alfaariq xirfata shajiya ay camal shajiy almahmuum almaxzuun fatanawaca waxaa qaybsamay almudacuuna kuwii maxabada sheeganayay fi shuhuudi makhraatigi nin walba cui anigu waxaa makhraati ah inaan jannadan leeahay xoolaan bixiyey may waxaa makhraati ah muxaadaran jeediyey nin wuxuu waxaa marata dhiiggaygii baan quuray nin walba shahaado wata adu maxaa tahay khariij min jaamicati kada aduguna masaajid baan wax ku bartay anigu rehebel baa nin ba la soo xadiraya rehebel baan ahay nin walba shahaado wata fatanawaca almuddacuuna fi shuhuud ay fi shahaada nin walba makrati buu keensanhaya ciyaada bilah midda u khayr badan allah nagu toosiiye faqiila waxaa la yidhi markaa jawaab waa in la helo ila nin walba dhiil buu la soo xaadiray oo uu doonahay inuu janno ku gale waa in la kala sooco nin walba kaar buu la soo boday waa in nin la tado waa fel mid waaad waa falso tan maba shaqaynaysa nin la way dhacdayba taado expirdad w way dhacday maba shaqaynayso maxaa shaqayn ninka naftiisa baxshay waa in lagu kala baxo hawsha ayada faqiila waxaa la yidhi min cindi اllahi subxaana wa tacaala laa tahbutu hadihi dacwa ila bibayina bayino kalea loo baahan yahay oo ah qul in kuntum tuxibuuna dacwada aad sheegta alla inaad jeceshiin makhraatiinu u dhab yahay bayinay u baahan tahay laa tahbutu hadihi اdacwa ila bibayina qul in kuntum tuxibuuna اllaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah haddaad alle jeceshihiin aniga i soo raaca markaasu alla idin jecelhayaa idan albayina waa itibaacu rasuul fi اdacwa itibaacu rasuul fi اljihaad wاlgazw saraya itibaacu rasuul fi اlakhlaaq hadyiga nabigoo dhammaystiran waa in la qaato hadyuhu fi اlcilmi fi اlcamal fi اljihaad fi اdacwa fi اlakhlaaq fi الsuluuk wالzuhdiyaat dhammaan in la qaato wey waxaa le inagu waxaa naqaanaa laakiin in nabiga hadyigiisa xagga cilmiga addunyada sida looga shaqaysto oo nabigu wuxu an lenahay nicmi almaal الsaalix lirajul الsaalix ayib cabdillahi bn awf cabdiraxman bin cawf baa shaqaysan jiray cuثmaan baa xoolahaa cabdullahi bin maarag baa melyan dheer ahaa abu xaniifa taajir tadhaai ahaa oo asagoo la yaqaan xaggaasayna aadayna nabigu hadyigiisii fi taqaluli min addunya aadi mayno sheegi mayno hadyihu fi zuhdi can addunya sheegi mayno ina cabda min cibaad illah khuyira bayna maa cinda allah wa bayna addunya fakhtaara maa cinda allah addoon addoomaha ilaahay kamida ah la dooransiiyey adduunka iyo ah, ilahay agtisa waxa ah wuxuu doortay alla agtisa waxa ah maxaa nabi allow miaan buurahan maka iyo safadaha makaaga dhigna iyo fido kula socda xayثu maa sirta bangi kaagama baahno waardiya kaagama baahno ilaalin kaagama baahno qaadid kaagama baahno he buuro socdo dahaba waa ka sarifan dahab fido maxaa rabtaa dahab kash baa la siina maxaa rabtaa fido kash oo kula guurahayo dad maka aada kula socon dad madiine aada kula socon tabuug adaada ku raacahayo guura si daruuri kula socda miyaad rabtaa mise adoon maalin la gaajooda maalin la sabra maalin la ilaha guuleya maalin la baa rabtaa jibriiloo taagnaa buu la tashay wuu fiiriyey nabi maxamed baa fiiriyey kalmustashiiri lahu wuxuu i yaa muxamed tawaadic lirabbika tawaadac lirabbika gacantu ii shareebu gacantu saas yidhi hoosu bax koraa aadini dad ra baan rabaa maalku xagga yaallo oo ciidanku xagga yaallo oo duulo oo wax loo duuliyo boqortooyo wey taas milki wey maxaan rabaa addoon rasuul ah laa melikan rasuula nawaaladu an yakuuna melikan rasuula ka daawuud wa sulaymaan aw an yakuuna cabdan rasuula ka ciisa waa la doorsay ka ibraahim nabigu wuxuu doorsay faاkhtaara an yakuuna cabda rasuula saasaa loogu ammaanay hawlahaas waa in nabigu dhammaan hadigiisi mahya sunna wa alitimaaru fi ma amar wاlintihaau cama nahaa canhu wazajar wاlitisaau fii ma facal saddexdaasa lagu ururiya soo ma ah nabiga waa in la qaato amarkiisii waa in laga tago wuxuu ummadda ka reebay waa in lagu dayda wuxuu sameeyey sunada intaa lagu soo ururiya marka culamada qaarkood ay tacriifinayaan idan alitimaar fima amar iyo alintihaa cama nahaa canhu wazajar iyo waxaa weeye aliqtidaau walitisaau fima facal fii afcaali waynu ku dayanaynaa afcaashii nabiga dhaqankiisii aqwaashiisii hawl dhammaystiran baynu doonaynaa fatahara alkhalqu kulluhum hawshu cuslaata hadde waxaa laabudda min itibaac faatabicuunii baa bayina ah yaa nabiga raacay shibran bishibran diraa bishibrin diraacan bidiraac yaa raacay nabiga fata'ahara alkhalqu kulluhum khalqigoo dhan baa dib u baxay maxaa yeelay bayina ma wataan wey kaarar ma wataan bayinat litibaac iyo waliqtidaa bihadyi lama hayo wa habata waxaa ku soo haray goobtii suuqi atbaacu الrasuuli fii afcaalihi wa aqwaalihi wa hadyihi wa akhlaaqihi fatuuliba bicadaalati la yimid goobta waxaa ku soo hadhay atbaacu rasuul rasuulka ragga raacay ku raacay fii afcaalihi nabiga wuxuu samayn jiro dhan la yimid wa aqwaalihi hadalkii nabiga la yimid iyo aqwaashiisi wa hadyihi nabiga dhaqankiisii la yimid hadyigu waa dhaqankii iyo samtigii iyo suluugii iyo anshixii usluubtii wey akhlaaq alhadyu wاlakhlaaq waa isku mid weeye hadyigaana caamsan akhlaaqduna waa nooc min alhadyi markay bayinada keeneen bayinatu itibaac bay keeneen fatuulibuu waxaa laga codsaday haddana mar labaad bicadaalati اlbayina makhaatiyaalkiinu makhaatiyaal muzakuun ma yihiin taskiin ma wataan yaa tacdiiliyey amay mujaraxuun yihiin la tajriixiyey oo fasaqe iyo tuug aad keenteen iyo mujrimiin aan makhaati furi karin ayib wa qiila waxaa la yihi laa tuqbal اcadaalatu ila bitaskiyat yujaahiduuna fi sabil walaa yakhafu lowta laayim itibaacii ma soconayo keligii halkana lagu kala baxaaya shekh ibn qayim waxaad moodaa inuu hawsheen aad ola socday baryaha waxyaabaha jira wuxuu i lagu kaaftoomi mahay anigu mutabican salafi baan ahay alxizb الsalafi اlwaxiid ayb fi sharqi afriqiya jamaacatu ahli اlxadiid wasunna muxuu ahaayey nin walba kaarar iyo canaawiin boorar baraaqaad laafitaad lawaaix nin walba boor iska qoranaya maxaa l abadan waa in boorkaada la taskiyeyo yaa taskiyeeyey taskiye loogama baana mxu in lasoo mariyo mxuu ahay sheekh ibni wala ibn cuthaymiin wala sheekh albani wala sheekh shahiid sheekh usaama iyo keyrkii looma bahna in lasoo mariyo kitaabka la marinhaya inta lagu kala baxaya laa tuqbal cadaalatu cadaalada la aqbali ma ilaa btaskiya yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakaafuuna lawmat lahi almutabicuun lirasuuli waa maxay wa almujaahiduuna fi sabiili almutabicuun ee laga helay bayinat اlitibaac ama laga helay shahaadat اlitibaac laga helay waa inay la yimaadaan yujaahiduuna fi sabiili اllah jidka allay ku dagaalamayan walaa yakaafuuna lawmata lahi kana cabsan mahayaan nin canaantay canaantii iyo nin cambaariye cambaarayntii iyo mid dhaleecayna dhaleecayntii dan kama laha maadixu iyo daamigu waa u siman yahay ninka ammaanahay iyo kacaaya waa u siman yihiin maxaa yeelay kulluhum laa yanfacuuna cinda allah waxba ku tari mahayaan camalkaada ikhlaaskaada sidaada ku badbaadinay halkaa markay gaadho hadali nin aan haysanin shahaadooyinka markaan keensano soo tasdiiqiyo najaax baad ka soo bixi salaan baad ka soo bixi kaartoon baa lagu soo siin la ordi waxaa waa inaad soo mariso wasaaradda waxbarashada kenya waa inaad soo mariso labo waa inaad ka tasdiiqiso wasaara khaarijiy mxuu aha mulxaqa diiniga sacuudiga wasaara alkhaarijiya inay soo marto ilaa mooriga lagugu soo shaambada lag kuu socon mayso waa shahaado laakiin tasdiiq bay u baahan tahay nimanka waxay la yimaadeen shahaado ah alitibaac itibaacu rasuuli fii afcaalihi wa aqwaalihi wa aqwaalihi wa hadyihi wa akhlaaqihi bay la yimaadeen waxaa laa tuqbal ila bitasdiiq wasaara khaarijiya iyo wasaara waxbarasho iyo wasaare m mulaq diini lama baahne waa wasaara min allahi subxaana wa tacaala yujaahiduna sabiili اllah walaa yakhaafuuna lamatalaaim waa lagu kala baxay halkaa markay gashay niman shahaadooyin badan wadatay baa la taga maxaa laga waayey tasdiiq tin barihii qalalabaa laga waayey ingegnaabaa laga waayey fataakhara akar mudaciina lmaxaba dadkii sheeganay ilaahay ay jecel yihiin ama nabiga jecel ama raaceen oo dhan baa meeshii ka tagay suuqa waa ka dhaqaaqay wa qaama almujaahiduun mujaahidiin baa soo haray keliya kala bax kitaabkaa qaba weeye haddaba iyagaa soo hadhay dadka adduunka jooga boqolkiiba badankood maandhaho badankood xaggee hadda maanta la safan yihiin waay waa cagsi did bay ku yihiin jihaadkii halganka badankood kii islaan sheeganhayey iyo gaalkii noo dhil qaadayba joojiya kulligood badankood waxay isku raaceen in la dagaalamo aلطaa'ifa almujaahida almuqaatila fi اlcaalam اlislaami اlyowm ragga yidhi maya haddaad cijsa xataa waan firq firqlaynhaya baa la isku haysta ilan tabar kale ma hayne in xamaga kugu dhigay oo dhab ku yidhi ha firqfirqlaynin baa lagu leeyahy lugaha iyo faraha iyo haka firqfirqlaynin ha galgalanin oo indhaha haga soo ridin oo khashaarka haga jejeexin oo siiga iyo habaas hay u kicinin maxaan sameeyaa dhab haddaan ku dheeceego aan kula dhigo seexo indhaha caddee far haddaad qaado argixisaa tahay haddaad galgalato argixisaa tahay haddaan ku gowracon fanaha kaaga fadhiisto waa inaad iskala daadiso hawsha hadda kor in badan idin sheega waayo eh, nin soomaaliyeed laba nin baa laga tami baa la yidhi waa fooda isgeliyeen nin baa la labday markaasuu iska seexday waa isdaadiyeyba si ruxmayd ah ninka kalaas u garaacaye u tontoomeynhaye u feedhahaye markuu ku daalo iskaga tegay waxaa war hebel ninku maku kulagday maxaad u rogan weydaa la yidhi oo tan u galagdan weyd mar haddii laylagday buu i futokala qaad waa nacay bui nin weyn oo dhulka la dhigay mar hadduu galgasho macawistaa kaa dhico oo cawradii baa muuqan oo alaabto dhan maa fashilmaysabu waan iska jiifahaya mar haddii dhulka la dhigayba halaga noolaado markuu iga kaca kadib baan xisaabtamaynaa de waaga kastuma iyo sarwaal ma jirina ma ogtahay marka wuxuu hadda waxaa weeye haddii lagu legdo farba ha qaadan weeye ha lagaa noolaado hadduu nink intuu kaa nodo kaa waxbay noqon mashaariic buu wadaa gaalku maanta dagaalamaya mashaariic adan soo noqonayna oo kugu baabiinhayo mabaadi kufriya calmaaniya dimuqraatiyo waa mashruuc buu dhiganhayaa isticmaalka ee caskariga ah waxaa la socda isticmaar aqaafi ah waxaa la socda isticmaar ijtimaaci ah akhlaaqda bulshada caqaaidooda diintao dhan bu fasaadinaya roogi islaamku qaadi roog kal dhigahaya waagu rigaalku waa intaa dagaalantan baad heshiinaysaa asna wadankiisuu jooga adna wadankaada joogta isku saqajaami maysaa dad ganacsata ah oo xagga badeeca geeya xaggana geeya waa jiri jireen laakiin ninkan wuxuu rabaa inuu ku baabi'iyo waa haymana kaamila dhiiga kugu jiro dhan baa lagaa shubi dhiig cusub baa lagugu shubhayaa abtirkaa lagaa bedeli mid cusub baa lagu siinhayaa maxay dhaheen idaa aradta tadmiira mujtamacin fadamir taariikahu wa akhlaaqahu wa haqaafatahu faransiiska iskale waxay leein markaad ummad bedelayso waa inaad taari aad baabi'iso maraykan goormaal hea lagaaga bilaabi yaa helay fast hodigaama christopher colombus iyo bakta lagu wareejiyey bastoonada yaa sameeyey cumar cumarkaa lagu bari maayo qusadiin yaa fura lagu odhan maayo qaadiyaa hogaaminaya nahaawadi yaa furay madaan hogaaminaya xuruub islaam haliyada islaamka xidigahooda lagu sheegi maayo soomaaliya golma xornimada qaata lagaga bila xornimadahad xornimadee maxaan qaadanay ilmihii waxaan jirin baa laga dhaadhicin soomaali waa waa shan gees shantaa geesninkaan ka imaana waa ajnabi wa kaana musliman muwaxidan salafiyan mutabica lirasuli sal slam bakti baa lagala dhaadhicin dimuqraatiyad qawmiyad wataniyad abaadil baa lagugu guri waxaan bad hadhow daaci soo maa ruuxuu cunuu soo daacaa soo maah neefku wuxuu cunay buu raamsadaa ama muxuu ahaayey yuu soo marka waxaa weeyaan idaa aradta tadmiira ummatin wa mujtamacin fadamir taariikhahu wa haqaafatahu iyo waxaad baabi'isaa iyo caqiidadiisa taarikh aan jirin baa lagu qoriba wadanku saasuu ahaan jiray qoys noocaasaa dabi jiray kadibna waxaa ka qabsaday saas laguu sheegay taarikh islaam nebi maxamed lagugu xidha maayo ee saxaabadiisi taabiciin lagugu xidha maayo ahlullaahi ummaddan ummad haddaun soo boodama taarikh bay leedahay dad hadda soo forcay ma nihine meel baan ka nimiday taariikhdayadii abtirka ayaga diineed lagugu xidha maayo dhaxda lagaaga baxahaya taarikhda hadda adduunka la qoro waxay ka bilaabataa xilligii maraykanka yurubku ay indhaha kala qaadeen soo ma ah xilliga ayagu ay ku jireen dulmiga iyo mugdiga ee nalku ka dansana anagu qorax baa noo daray qorax qoraxaan la sheegi maayo alcusuur alwusطa cusuur alxajariya alcusuur almudlima asawda sawdadaas anagu maanan soo marinba calow nabigu noo qotomaysaan uhoostaagnayn ee kulba u qaadahayay ee kulba nin loogu dhiibaya bandiirada ayada khilaafa alcumaaniya kun sagaal labaatan iyo afarti la dunyaba yaa ku dhacdayba hadda boqol sana indhalaan ahay ba anagu waxaan dhal anahay aan hagabsanayno waa boqol sanoba oo weli wuxuu noo biciriirahayo ma tahay mise ma ah laakiin iyagu xilligay indhaha kala qaadeen dhowr boqol oo sano ka hor dhowr boqol saddex boqol iyo labaatan afar boqol ba la gaadhsiiya indhaha kala qaadeen ay wax fahmeen ayib intooda wax fahamteen anagay naga dheegteen kutubta iyadi iyo culumada iyadi iyo haqafayn la wareegay baabiyen wey nahdaduna yurub bay oga timid gaalo o dhan ba yurubna andalus bay ka faaidaysata waa la ogyahay waxa la yaqaano wey oo hawsha iyada hadda waa lagu kala baxo waa isku soo haray raggii halgamayey suuqi waxaa ku soo hahay sayradii dad yar baa jooga almujaahiduun faqaama almujaahiduun faqiila lahum waxaa lagu yihi war ma dhabe war fiican qaatee ina nufuusa almuxibiina wa amwaalahum laysat lahum kala bax way markaan ayada waxaa leeyahy dadka ilaahay jecel naftoodu iyo maalkoodu ayagu ma laha ma ay laha ayagu yaa leh cid kalaa iskale dhegaysta waxay sheegan hayin lagu haystaabadda nafta anaa iskale maalkayga naftayda xaaladayda nololeed baad ku haysi waaa atrigaa lagu haystaaba nafta iyo maalka malihid waxaa lagu yuri waxaad ogaataa ana nufuusa almuxibiin ilaahay kuwa jecel naftoodu iyo wa amwaalahum hantidoodu laysat lahum ayagu ma ilaha fasallimuu dhiibaa la yidhi maa waqaca calayhi alcaqd dhiiba wixii lagu heshiiyey caqdigu muxuu ku dhacay in ilaahay janno iyo rido idan siiyo oo lacag ah iyo naftiina iyo maalka inaad bixisaan oo badeecadi ah wax kala ma harin baa le ama fasallamuu waxay dhiibeen oo bisiiqati اlkhabr laa bisiiqati اlamr labadu waa suuragal faina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna ayib dhiiba caqdigu wuxuu ku dhacay oo maxaa dadka muminiinta ilaahay naftooda iyo maalkooda waa ka iibsaday saasay ku fiicantay siiqat lamri bay ku fiicantay wa caqdu tabaayuci wax kala gadashadii heshiiskii wax kala gadashada atabaayun heshiiskii wax kala gadashadana yuujib wuxuu keenahayaa atasliima min aljaanibayn labada daraf xagga alle iyo xaggii muminiintaba in la dhiiba badeecadi oo muminintu badeecada dhiibaan ilaahayna lacagta bixiyo markaynu wax kala iibsano anugu waa inaan mabiicda iyo badeecada dhiibo adna waa inaan lacagta quudho ma tahay mise ma aha ilaahay subxaanahu wa tacala caqdibu nala galay caqdi waxaa weeye in uu lacag na siiyo oo janno iyo rido ilaahay subxaana wa tacaala annaguna aanu dhiibn dhiibna badeeco la yidhaahdo annafsu walmaal dhiiggii dhacaan wey lagu kala baxay falama ra'at tujaaru cadamata almushtari waqadra اhamani wajalata qadri man jara caqdu tabayuc calaa yadayh wa miqdaar alkitaabi aladi uhbita fii hada alcaqdu carafuu ana lisilcati qadra wa shaأna laysa ligayraha min asilci hawshu waa hadda waa cuslaatay markii loo caddeeyey waail hortiibaa caan loogu barxaabaa layidhi la yidhi caqdigan iyo hawshani hawl culus weeye naf baa la feermaynaya falamaa ra'a tujaar ganacsatadu markay arkeen cadamata almushtari axadka wax iibsanaya mar baa badeecada waxaa lagu qiimeeyaa ninka daba taagana raadinaya baabuurka wanaagsan ninka soo istaaga la fiirinaya nin taajira oo maalqabeeno oo malyaneera oo la yaqaano al baabalkan war culus weeye gabadh baa lasoo donaya soo donay inay hebel royal family buu ka dhashay xoolahay geela fadhiya niman la yaqaano wey wala gabadha gabadh culus weeye ayib yani shayga ruuxa raadinaya lagu qiimeeya ma damise ma ah dahabki iyo dheemanki iyo dahabki waxyaabaha noocaas yaa raadiy dad un waxaysta oo wax lagu tuhma yaa raadiya janno yaa raadiya nin isa soo xidxiday baa raadiya ayib intoodoo kale adduunyadanbay sida daksiga ku wareegeystaan iyo shinida iyo ku dagaan danay wax moodaan <clears throat> ilaahay markuu yii naftiinaan rabaa soo socda nafta soo wareejiya maalkiinna qadima idan badeeca badeec culus wey badeecadaas nafta ah hawl sahlan ma ah nafta in la qadimo waa badeeco qaali ah ilaahayka allah raadinaya oo qaadahaya marka mushtariga oo alla ah wuxuu doonahay inuu badeecaan u qaato shay culus waa nafti iyo maalka ruuxa muslimka ah iyo waqadra hamani lacagtu qadarkeeda markay ogaadeen waa aljanna ridaa اllah ru'yat اllahi subxaanahu fi daari الnaciim hawl sahlan ma aha wa jalaalata qadri man jara caqdu tabic calaa yaday waxay kaloo ay arkeen jalaalata man jalaalata qadri man cafwan weyniga iyo cadamada iyo qadarka uu leeyahay man jara caqdu tabaayuci wax kagagadashada heshiiskeedii ruuxuu ku durarsa calaa yaday oo nabiy llaahi muxamed ah calayhi salaatu wasala wa muusa wa ciisa iyo jibriil oo rasuulka waxii keeni jiray ila ilaahay subxaanahu wa tacaala annagu si toosa maana u wada hadlin haddaan mu'miniin nahay nabigeenna iyo ilaahayna si toosa u wada hadlin laakiin safiir baa ka soo gudbiyey fariinta min allahi subxaana oo jibriil ah jibriil iyo nabigu waa makhraatiyaal wey iyo sufaro goob joogayaal wey caqdiga iyo heshiiska ay wada galeen allah iyo mu'miniintiisii labadaa safiir jibriil min almalaaئika muxamed muusa ciisa min arusul min albashar hawl sahlan ma hawsha ayada maxaa la kala feermayn dhiilka meesha taagan waa maxay la kala qaadahay naf iyo janno la isdhaabsanaya naf iyo janno tabaadul bee maxaan ku ogeyn mubaadalatu maalin bimaal bee maxaa la yahahdaa mubaadalatu maalin bimaal aw mubaadalatu maalin bimanfaca sida ijaarado kale idan hadda maal baa maal la dhaabsanaya aljanna naf ilaahay naf buu qaadahayaa jannu dhaafsanhaya yaa goobjoogka saddex nabi iyo malag baa goobjoog ka ah waa ambiyada waaweyn baa laga hadlay amaa tawraad nabi muuse gadaashii rusul badan baa soo baxday ambiyo badan oo tawrad umadda ugu yeedhahaya baa jiray dayib marka altawraa walinjiil waalqur'aan ambiyada hogaaminaysay ee lagu soo dejiyey baa goobjoogayaal ah caqdiga markuu dhacaayay iyo jibriilo xagga malaa'igta ka socda hawshu hawl sahlan maa waa cuslaatay falama ra'aa atujaaru cadamaة اlmushtari waqadra اhamn wajalaalata qadri man jara caqdu tabaayuc calىa yadayhi wa miqdaar اlkitaab xaggee lagu qoray wey ila heshiisku markuu dhaco makhraatiyaal lacagta la kala qaato badeecada la kala wareeg waa in dukumenti la kala qorto wey dukumentiga xaggee la dhigay xaggee lagu qoray fi اlqur'aani wالtawraati walinjil baa lagu qoray looyer iyo maxaami iyo arkiif iyo sakarada hala geliyey iyo hawshaa ma taalo kitaabo ilaahay baa lagu qora caqdiga isaga wa miqdaar kitaab oy ogaadeen kitaabka qadarkiisa aladii kitaabkaasoo uhbita fiihi lagu sugay hada caqd carafuu waxay tujaartu garteen ana lisilcati qadran badeecada inay qadar weyn leedahay badeecadan ay dhiibahayaan inay meeqaan weyn wa shanan iyo xaalad laysa ligayraha min asalaci badeecooyin kale aysan lahayn naf laga nafti waxaan in lagaaga samri maayo nafti baa la daba taagan yahay fara'w waxay u arkeen nimankii mujaahidiinta tujaarta ahaa min alkhusraan اlbayini wاlgabni اlfaaxishi an yabiicuuha bihamani baksin daraahima macduuda tadhabu ladatuha wa shahwatuha wa tabqى tabicatuha wa xasratuha ayib fara'w waxay arkeen min alkhusraan khasaaradu inay ka mid tahay oo khasaaro iyo ay tahay hongow iyo ciyaandaro ay tahay albayni cad iyo walabni kaartayn alfaaxish abni waa in lagu siro wey shay malyanba joogay baa laba boqol kun laga asiista waa lagu xaabiyahaad nin miskiin oo isremiy oon ganacsi aqoon suuqa ku cusub ba ahayn waxaa tihi maanta muxuu marahayaa doolarku boqol dolar la odhayso miskiin wli weligoodoo laguma soo dirin boqolba maadan sarifaninba matalan maanta nin xoogo boqol ku siiyey suuqa la aadi meequu jooga shan kun sagaal kun dhowr boqol bu marahaya waa lagu xaabiya alabni kaasa la in lagugu dilo beeca iyo qiimaha sicirka lagugu gawraca la yihahdaa <clears throat> marka ruuxa dagan wey ilmihim nicmatani maqbunu fiihima kaiiru min الnaas abnigu waa in lagu dago lagu nuqsaamiyo lagu magsiyo wاlgabni اlfaaxishi iyo dagid foolxun waxay u arkeen an yabiicuhaa badeecada qaaliga ah ee ilaahay uu qaadanhayo jibriil iyo rasulla ay makhraatiyaal ka yihiin kitaab ilaahan lagu qoray inay ku qaataan ama ku iibiyaan biamanin baksin lacag jaban daraahima macduudan ay ku qaataan shilimo tirsan tadhabu ay tegayso ladatuha waa daraahim macaankeeda waa tegahaya man tadcuni waad u dhansan waa dhammaanaysaaba macaanka addunyada sidaa iska ah berri wixii aad shalay waxaa soo marta maanta xukuma aha qadab wanaagsan oo cajab qabta haddaad shalay cuntay maantana aadan qadaynin tiyo shala xukuu tari mayso alla qadin shalay macaanayda waxba tari mayso wax i taraysa lama arko maxaa yeelay hadda lagu hayaa marka adduunko dhan baa saa iska ah waa kii nabig sal l slam adduunka ninka u faqri badnaa ee u shida badnaa ee u dhib badnaa xagga nolosha ee maciishad danka ah kusoo koray ee ahlu jannaha marka jannada la tiimbiyo ayuu wax kastuu adduunka soo maray u leebahaya yaa cabdallah adduunka wax dhibama kusoo maray maya weligayba dhib ma arag bu odhanhaya halkaa maree jannada la quusiye laga saa loo soo qaday baa ilowsisay gaalkii adduunka ugu raaxa badnaaba hal mar jahanamo la timbinhaya markaasa kor loo qaadahaya bal war adigu weligey fartayda ma leefin ba ohanaya weligey fartayda ma leefin weligey ma leefin naxariis a naarta unbaan kusoo jira weligeedba yani hawshan waxaan waa ladida maalmahaas ku dhaafaysa ciyaadan bilah ilahay naara naga badba jannana hana siiyo isaga awood leh tadhabu waxaa tegi ladatuha macaankeedaa tegi iyo wa shahwatuhaa iyo damaaciga dareenkeeda wa tabqa waxaa hadhi adduunyada laga hadlaya daraahimta macduudade tabicatuhaa mxuu ahay xisaabteedii atabica waa daalaca mas-uuliyadda lagu haysta atabica waa waaa atabica waxaa loo yaqaanaa inagu daalac baan dhahnaa daalac raacasho waa wa lagala isaa mas-uuliyad baa kugu hadhi iyo qaan baa kugu maqan iyo wa xasrata qoomameeda iyo nadaamadeeda baa kugu hadhi faina faacila dalika macduud fi jumlati sufahaa ninkii adduunyo wax mooda aakhariya jannana baylihiya khasaariya waa nin safiha wey wax magarato wey waa nin maan gaabanoo allowsahalah in loo taliyu u baahan yahay fa ina faacila dalik sidaa ninkii yeela ee adduunyada iyo nolosha addunya wax mood isku dhajiya aakharana bayliyoo dayaca macduudun waxaa lagu tirinhayaa fii jumlati sufahaa'i jamcu safiih wax magaratadu ku tirsan yahay ninkaas caqli ma laha hadday marka intaa ogaadeen go-aan bay qaateen almujaahiduun facaqaduu waxay beeci gooyeen oy faasixeen maca almushtari baycata ridwan ridan waاkhtiyaaran min hayri hubuuti khiyaar mar haddii hawshu sidaa noqotay go-aan bay qaateen in ay caqdigaasi ay dhammeeyaan facaqaduu waxay go-aamiyeen oy xidheen weeye ay gunteen maca almushtari allihii iibsanaya naftooda iibsanaya baycata ridwaan baycadii raalli ahaashaha ilaahay inuu raalli ka yahay iyaguna ay qanceen bay kala goosteen ridan qanac ay ku qanceen ilahay agtiisa waxa ah wakhtiyaaran doorasho ay doortoona la qasbin min hayri hubuuti khiyaana ka noqosho lahayn ayagaa ku qancay iimaanan waictiqaadan way doorteen oo lama qasbin ayagoo raale nafta dhiibeen waa lagu qasbee tabar mahay hawshu ma aha waa inaad doorato waxaani cibaadatan ictiqaadan yaqiinan maxabatan ridan billaahi subxaana wa tacala waa inaad u dhimato ushiidawo wax qasab ah cibaado waa inay kaa tahay waa in adigu aad doonaysa hawshan iyada ah ama ad ka adqaa ama jihaad ha noqdo ama keyrkii ha noqdee waa in alla dartii u kaayo ugu doorato wey hubuutu khiyaar ilaa buyuucda marka la galo caqdi maku dhaco dad baa dhahaa anigu aad oma aqaana baabuurta aad oma aqaano guryaha ma aqaane waan iska soo firin saddex beri muddat islaam baan qaadanhayaa buu ka ohanaya khiyaaru shari baa la khiyaaru shar maalmaan soo wareejin waa iska ogaanhayaa kadib haddui anfaco markaasaan lacagtii wix dhinaan shubahaya khiyaaru shar nin baa ohanaya may waan soo filin inuu ceeb iyo wax leeyahay waa dhici kartaay khiyaaru radd bilceeb baa laihahdaa ayib khiyaaru lmajlis baa jira intaynu wada taagannahay beyci waan ka noqon karaa wax ceeba isagoon lahayn oon waxba aanan qoonsanin oo aada u quruxsan yaan ka noqon karaaba intaan wada taagannahay laano go-aanka khiyaaru lmajlis beycaan ay wada galeen ila iyo muminiintu rumaysa waa beycun laazimin طarafayn laa khiyaara majlisin walaa khiyaara sharطin walaa khiyaara raddin bilceebin abada walaa khiyaaru habnin sidiisuba waa laazim min aطarafayn ninkii galo waa ku dhimanhaya wa qaaluu waxay dhaheen muslimiintii wallahi laa naqiiluka allow beeca kuu celin mayno adugu waad naga iibsatay ee jannadii aadna siisay naftaan aanu dhaafsanay ceshi ma jiro kuu celin mayno haddaad ataa ii celiya tiraada kaa yeeli mayno walaa nastaqiiluka annaguna kaa dalbi ma noo celiso ayib falama tama alcaqd man anqaala musliman aqaala lahu catratahu yowma alqiyaama ruuxa muslimka hadduu intuu wax kaa ibsado u yidhahdo walaal waa ka yar xumaaday maanan doonaynin waa la ii qarshay hawlahan maanan aqoonin ii celi beeci waxaa wanaagsan aad u celiso nin baa wax kaa iibsada guri baabuur dhar badeeco kadibna wuxuu ku ii celi hawsha waa iga xumaatay siba iga noqotay maya maya muxuu aha no return no change no no no hawlaha ma fiicno howlaha ma fiicno go-aankaad waxaa la qorhayo ma wanaagsano in naxariista laga tago iyo dabacsanaanta ma fiicno ayib marka waa inaad ucelisa ninkii nin muslima walaalkii beec uu ka xumaad u celiyaa maalinka qiyaama uu ilahay ku celiyaa waxa xumaanta dhanba ilah tan wa iga noqotay idhaafayo orod ka tag tan siba iga noqotay markaa siba iga noqotay adnata waa lagu daynhayaa adigu adduunka dadka cafi oo ninkii khaldama ama sakataya ama kufaar beeca u celiya u dulqaada si ilahay kugu dulqaado subxaana wa tacaala hawsha way fiican tahay laakiin baasha adaad ka dhigtaa khayr maanac noob hadda ku qoranta marka horeysa ba rasiidka cilis ma laha oo eh, bedelasho basaad leedahay maba rabe maxaa wabiga noqotay kaba kalaan meel ka helay anoo kaba kaa qaatay baa nin kale hadiye kaba ii keenay maxaa war shilimaha soo cesho walaal iga celi ma jirto xaggeen geeya hadi kaba kale uga warhaystaahay baasha marka hawshaasi aad bay udhib badan tahay muslimiinta waa in hawshaasi eh, loo fududeeyo muminiinta waxay dhaheen beeca waa beec khaasa janno iyo naf weeye celis ma laha lelinta ayado ilaah adigaha noo cel an ku celmayn falama tama alcaqd beec marku dhammaaday wasallamu lmabiica naftana ay dhiibeen badeecadii ay dhiibeen badeecadii hadda waa naftoodii qiila lahum waxaa lagu yidhi qad saarat anfusukum wa amwaalukum lana ilaahay fadligiisa iyo karamkiisa egaada markay hawshi dhiibeen oy ka samareen oy quudheen ayb iyo waxaa lagu yihi qad saarat anfusukum naftiina waxay noqotay iyo wa amwaalikum xoolihiina lana annagaa la wareegna waa nagi badeeco aan qaatay bay ahayd waxaadna ku bedelateen lacag ah jannadii iyo ridihii ilaahay min baabi alfadli wاtakarumi wاlixsaan wاraxmati wاlطfi min allah wاlآana qad radadnaaha calaykum awfara ma kaanat waadcaafa amwaalikum macaha iyadoo sidaa tahay baa on la wareegnay waa idin celis xoolihiinni naftiinni oo macaljanna isku qaata gobonimo wey hawsha jaaber uu ku sameeyey nabiga oo kale wey ayib walaana hadda faqad radadnaaha nafti baan soo celinay calaykum dushiinna ayib waa ilma yaroo tiri aabo isii markaasul aab aabba i cun baa tiri gobonima ma og tahay in yaho haduu dhaa laakin malgii baa galay soo saa maaha aabbo keen bata aan kuu musay in yau isla majeeray ninkaa bakay wey ma fiican laakiin markuu hooku yidhaahdo waxaad dhihi iska cun bas wey waa tijaabinaysa muslimiinta imtixaan baa laga qada naftiina keena waa hawl culus ayib xoolihina soo wareejiya maxaad waa idinka iibsanhayaa maxaad loogu bedeli janno iyo rido ilaahay iyo daaru naciim way ogolaadeen way qadimeen naftii way qadimeen markaasay naftiinni maalkiini oo maca janna'a ah qaata adduunka lagugu cilmaya aakhare la soco dawsha iyadaa nafta waa inay baxdo ila lagaama gud waaa lagu guddooma inay baxdo oy dhimato oo jidka ilahay ku dhimata lagu guddoomahaya maaha adoo joogaa laisoo celin hawsha ma ah waa inay baxdo wey ood qadinta hawsha iyadaa faqad radadnaaha lakum calaykum dushinaan soo celinay nafta iyo maalkii awfara maa kaanad maalinka u badnayd ay acdama maa kaanad naftaadu maalinka ay u xoog badnayd ee u qiimo badnayd ee u ikhlaas badnayd ee u sidqi badnayd iyadoo aan la soo celinaya xoolihii aad bixisa maalinka u qiimo badnaa baa la soo celinaya iyo wa abcaafu amwaalikum macaha xoolihii aada bixiseen oo la laabay oo laban laaba ah, oo la socono waa kana waa ka marka soo celinti walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquun ha u malaynina kuwa lagu dila ilaahay jidkiisa ku dhintay amwaata inay dhinteen ha u qaadanina wey yaan la sheegin shuhado qutiluu dhaha ilahay qutilo wuu isticmaalay la dilay dhinteen ka daaya bal axyaan cinda rabbihim yursaquun bal way nool yihiin baa lagtii baa lagu irsaaqaa waa nool yihiin culamadu waxay leeyihiin dadkan waa dhinteen xaqiiqatan oo naftoodu waa baxday sida ruux la dilay bay naftooda u baxday laakiin ilahi wuxuu doonaya subxaanahu wa tacaala in muslimiinta aan lagu dirin oon la bajinin oon laga cabsinin geerida gobonimo in si xalaala loo dhinto oo difaaca can diinihii loo dhinto oo jidka ilaahay lagu shiido dadka waa inaan lagu dirin salm akwac adeerkii yowmu khaybar markuu intuu dagaalamay oo gaalka yahuudigaa u baxay asagoo la dagaalamaya mubaaris ah buu seeftuu gaalka u baaciye ku dhuftay baa intuu la gafay bay soo noqotay lowgiisa qabsatay saxaabigii lowgiisii bay qabsatay dhacaankii lowgaa dareeray mkaas markaasuu naf baxay niman baa inaa lana raajicuun qatala nafsa naxara nafsa waa isdilay bal istashhada jaahida mujaahida bal maata jaahida mujaahida u i beenbay kadabu been bay sheegeen wuxuu dhintay isagoo mujaahid ah oo weliba dadaalay dhintay lama ogola dadka in lagu diro mxuu ahaaye halgankiiy wanaagga ayb marka waxaa weeyaan xaqiiqadu laabudda min tahdiib alalfaad waa in la doorto ereyga la xulo erey wanaagsan la yidhaahdo ummadda lagu gubaabiyo lagu caraabiyo shay wanaagsan inuu yahay halganku in muxuu ahaay ay gobannimo tahay inay ragannimo tahay lagu caraabiyo niman baa orda waa la gagawracay baa la baaba'shay waa dhinteen dhammaaday shuf bay baxaan eber hawlaha lama bahan shuhado usru shuhadaa aytaamu shuhadaa waa in hawshu banaanka la dhigo dadka waa in la dhiirageliye loo ammaano maslagan asaga hilaal aan lagu aroorahayo mawdka waan ka wada cabaynaayey mawd la dhinta kee ugu qiimo badnaa wey nabigu markii uxud sagaashan iyo lix saxaabi babacii uxud la dhigay yuu saxaabadoo intii dambe soo ururiyey markay gaalada noqdeen bu soo ururiyey wuxuu ihi daba istaaga nabigu waan ducaynaya faaminu waa istaagay xadiidu axmed fii musnadi bisanadin xasan bisanadin saxiix afwan marku nabigu istaagay waan ducaynaya nabigu waa duceeyey faaaala ducaa saxaabadu aamiin bay dhaheen markuu dhammeeyey oo gaaladii habaaray oo muslimiintu u duceeyey oo shahaadadii ammaaniyay xuri waxaan jeclaan lahaa babaca ay yaalla inaan maanta aallo meesha ay yaallaan ay ku leedeen shuhadaa uxud sagaashan iyo lix saxaabi la dhigay haddaan khayr leenahay halkaa inaan la dhigaan jeclaan lahaa bu ummadda waa in la jeclaysiya halganka oon lagu darin wey ha ayagoon tabar bahaynin bay gaalo reer najdi iyo reer qureysheed iyo yuhuud iyo khatafaan iyo balaayo soo ruxlaysay bay isku taabteen boqol wiil baa la dhigay uxud magaceedii guryahoodii baa lagu daatay nabad bay joogeen markay ka yimaadeen ma madiina iska joogaan maxay doonteen ayib nabigu xataa marka wuxuu muujinayaa ummaddu inay halkaa marto dariiqaa in la maro xamza lagagoyo sankiisii iyo dhagihiisii iyo afkiisii saruuji laga saaray tamhiil tashwiih nab wuxuu yihi sayid shuhadaai xamzatu wa rajulu qaama ilىa imaamin jaa'irin faamarahu wa nahaahu faqatalah ninka labaad shuhaadada ugaaskoodu waxaa weeye xidigooda lagu dayanay waa xamze qaabka u dhintaan waa garanaysaan ninka labaad waa nin boqor jaa'ira oo daalima yidhi been baad sheegi ummadda dulanka ka daa waxaad sheegtay kufri iyo gaalnimo weeye waa khalad ummadda ha dulmiin ma aniga ha qaf waa dilayba haadaa sayidu shuhadaa wey ayib jihaadka adoon uusan kugu waajibin oon awoodi karin xataa haddaad isbiimayso shahiid baa tahay mujaahid liannu ruuxa maxaa khayrka loo faraa lianna aljihaada waa min waajib اlamri bilmacruuf wanahyi can اlmunkar wujuub اlamri bilmacruuf wuxuu ku dhacaa cadam اlqudra laakiin waa asaxay adoon qaadir ahayn adoo usan kugu waajibin baan ujeedaa haddaad la timaado u asaxaya haddaad ogtahay ninka inaad aq hadaad ushito inuu kudilay waa kaa dhaca haddaad ogtahay markaad boqor hebel taa waxaan iska daa oday hebelow waxan waa xaaraan waxaan diinteenna kuma banaano waxaan waa liitaa waxaan waa ba-an yahay ka fogow haddaad tiraadaba ood xaqa u sheegto inuu kudili baad ogtahay haddaad intaad soo qabaysato ood bool bari iyo xanuud soo mariso aad naftaada soo xidho oo taor in daalima oo daaiqa ata ilaahay ka cabso oo u ku dilo ma nin khaldan baa tahay alqaa binafsi ilaa tahluka muntaxir mutahawir khariban baa tahay mise shahiid baa tahay wujuubkiiso kaama dhicin nabig wuxuu dhiiragelinaya xaqa in la sheego wa in mxuu dahabat fiihi اlarwaax wasaqat fihi اlanfus naftuba ha ku baxdo ha lagu gowraco ammaan wey muxuu nabigu ammaanaya waa rajulu qaama ilaa imaamin jaa'irin faamara wanaa faqatalah afdal jihaad kalimatu xaqin cinda sulطaanin jair madax wey lanna suldaan jair maxaa lagu yaqaanaa waa mutasalid qawi ah aduguna tabarmahayso daciif baa tahay xaqu markuu taag daran yahay ninka tasalube ee adkeeye ee muxuu ahay sidii nin qawi u dhaqma sharci waa ammaanaa laakiin inagu dacafadaas hawlaha dacfigaasan baryaha inoogu baxdaaba in laisdhiibo oo lasdadraaciyo oo muxuu ahay cumada la tuuro oo qamiiska la tuuro oo jaakitinka la siibo ayib nin baa la cadhsaday baa markaasuu gi tuuray cabaar baa cumaadii ba haddana tuuray cabaar buu ordahayey culays buu dareemi mut wuxuu ordahayo jaakatiinkii koorkii buu siibay macuusii sheer baa ku haray marka dambe sheer ku furarhaya soo ma macuusta kastuun baa ku haray marka dambe yani la suudaya ma aha cinda alfitan ruuxu waa inuu tasallubo adkaado adkaysto ilahay isku xidho haddii kale diintaas sheegan baaba been haddee been been baad sheeganaysaa tiibaa hadda laga hadlahaya marka ummadda yaan lagu dari wixii wanaagsan ummadda ha loo ammaano siday taana ha loo sheega ninka cabsadayna waan cabsaday ha yidhaah waan cabsaday ha yidhaahdo ama ha iska aamusay cidna afka qori kama gelinayse hadalba cidda kuma leheen mogta ma iska aamusta ma ninba intuu kusoo qabto midanka xus ku hadal shee ka hadal hawlaha adduunka maanta ka socda cidna kuma leh mogta duurkaada iska gal islaantaana iska muxua afuufo dhibkaa naga daa wata mise ma ah <laughs> <clears throat> ilaahay wuxuu yidhi ml wuxuu yihi lam nabtac idinkabaadan iibsanin minkum xaggiina nufuusakum wa amwaalakum طalaban liribxi calaykum markaan idin lahaa nafta qadima oo wxulxiidna soo qadima jannada qaata ilahay wuxuu ihi ma doonaynin nafti aan iska qaato beecaan idinkuma baksinaynin gorgoraan idinku dagayaan ma ahayn lam nabtac idinkamaan iibsanin wey minkum nufuusakum wa amwaalakum طalaban doonitaan liribxi calaykum inaan idinka idinka faa'iidno oo idinku danaysano ma aanan idin gorgorinaynin bal waxaa saa u yeelay liyadhara inuu muuqdo aharu اljuudi wاlkarami fii qabuuli اlmaciibi walicطaa'i calayhi ajal اlahmaan laakiin saa waxaan u yeelahayay liyadhar aharu اljuud inuu muuqdo deeqda raadkeeda ay muuqato iyo wاlkarami gobnimada gobonnimada fii qabuuli اlmaciib shay ceebaysan baan qaatay ilahi wuxuu badeeco ceebaysan baan aqbalay oo waa nafta ruuxa muslimka caasi wey macsuum ma aha isagoo dembiile ah oo aaima oo dunuub leh oo meela ka jaban oon dhamaystirin baa alla qaadanaya dayma lagu leeyahay akhdaa badan galay ilaahay muxuu ahay dembiye ka galay ilaa ruux macsuuma ma jiri on alla ambiyada rasulsha aan ka ahayn adoo ceebaysan baan fuqaatoon badeeca kaa dhigta markaasa waxaan bixiyey lacag dhammaystiran ayb marka waxaa muuqanaysa ruuxa inuu yahay deeqsi kariim ah waxaan ku uri si muxuu ahaay hal eh, hal hal darsanoo bakeriye ah laba iyo toban bakeri lix bakeri laba shajaban baa ku dhex jirta lacag dhamaystiran ma bixisa waxaas waxbaa ka naxina miskiinkan meeqaad siinaysaa lix boqol oo shilin baan siinaya eh, afar boqol oo shilin saddex boqol qaraf saddexaad boqol oo qaado lix bakeri oo laba jabantaa iska qaado afar allah kugu boogadhayo yani qabuul maciid gobanimo wey waa karam dhaqan wanaag wey maya labadan way jaban tahay kana wuu jaban yahay kan celi kan waa dilacsan yahay indha caddayn ma fiicno ayib iyadoy banaan tahay haddana waa laga qurxsan yahy matamisa ma ah ayib iyadoy kuu banaan tahay haddana gobonnimadu waa saas wey liyadhar ahar اljuudi wاlkarami fii qabuuli اlmaciib iyo wاlicطaa'i asagoo weliba lagu bixiyo calayhi calى اlmaciibi ajal اasmaan lacagta u weyn ajala ayib icطaaka master wey wuxuu shaqaynhayaa ajal اasmaan uma jamacnaa lakum waxaan iskuu kin daray bayna الhamani wاlmuhaman haddana lacagtii aad qaateen oo janno ahayd iyo muhamanki oo badeecadii ah oo naftiini ah la soo celiyey axyaa cinda rabbi yurzaquun nafti aan kaa qaaday waata xoolahaadii waa kuwan maxaa kale jannadii aad kaa iibsatana waata isku darso kulli isku kaxayso waxba anu kaama rabo maxaa allow doonaysa adaan ku sharfahaye laakiin waddaan usoo maray adaan ku sharfay laakiin qaab aad aadan fahmaynin baan usoo marray ta'amal sharxaa dheer wuxuu ku fadhiisanayaa qisa uu nabigu sameeyey liannu nabigu sal l slam wuxuu isku dayi jiray wixii bannaan in an yatakhallaqa biakhlaaq illaahi subxaana wa tacaala laa muطlaqan akhlaaquu rabbi leeyahay loogu ogolayn baa jirta almutakabir ilahay waxaa ka mid ah sifaadka alkibr adoo laakiin kibriga xaaraan buu kaa yahay laakiin alraxma allطf ilaahay subxaana aljuud alkaram waa sifaat ilaahay uu leeyahy subxaanaه wa tacaala iyo asmaa uu leeyahay baa meesha ku jira muminka in laga hela laga rabaa hawsha ayadaa hawla kaa mamnuuc wadaalla adan kaga dayanaynin iyo qeyb kuu fasaxan baa jira tanoo kale nabig ilahi buu kaga dayanaya nabigu jaabir buu u yeedhay aabihii baa yooma uxudin shahiiday cabdullahi bn camr xaram waa garanaysaa asag camnu jamuux baa isku meel lagu xabaalay oo saaxiibba ah qaraabana ahaa camnu bnu jamuux waa garanaysaan markii dagaalkii uxud la yimid waayeel buu ahaa naafay ah shadiid alcarj lugta malaf lug wuxuu watay eber ah ma kici karaba uxud markii la yimid bu wuxuu nabi allow jannaa dayatay wiilishiis buu la hadlay jannaa dayatay waa cidlo waa gaalaa soo dhawaatay faras iyo diyaariya seef iyo waran isiiya jihaadkan tagahaya waxaa le abmaalanta aayadii baa lagu dul akriyey ilaahay u cuurdaaray nin lugtu aan socon karin oo lugtu ay maro tahay halla ku taagan waaa l ilahay baa ku cuurdaaray maanta anaga afar wiilo waaweyn dhalay ba anaga halgamayna igu daa wuuu maya waxay dhaheen maya dhaqaaqi maysid in lagu dilo un baad rabtaa waba noo tari mayside naga fadhiiso wuxuu ihi maya doodii baa cuslaata nabiga inoo geeyey nabigaa loo watay nabi allow wiilashan afarteen dhalay waxay rabaan jannadayato cidlo ah inay u hortaagaan iga qaawey nimankan ayaga waxaan rajaynayaa lugta naafada ee malafta ah inaan jannada la dhex istaago iyadoo saxiixa oo toosan nabi allow maanta haddaan shiido soo lugtan hagaagi maysibo lugtan marada ah soo lug qumantay noqoto anoo lixda lixaad qaba janno dhex istaagi maayo nabigu haa buuri ilahi baan ku dhaartay maanta waa waan shiidahayaa bu nab fara iga qaba nimankaan nabig wuxu daayo faraha ka qaado daayo odayga maxaa lugta naafada faraha ka qaado nabi allo waa la dili ma dagaalami karo macduur weeye ka baxa lay sii daaya duqa dagaalkiibuu tegey fastashhad waa la dilay nabi wuxuu ihi camr bnu jamuux layata'ana biyadihi birijlihi اlcarjaa fi اljannati wahiya صaxiixa u bishaaray iyadoo fayubu ku socon doonaa bacaadkay tamuuxa jannada ku lugeyn doonaa yani waxaa weeyaan camr bnu jamuux jihaadku waajib kuma ahayn laakiin waa ka asaxay soo ma waa ka ansaxay kuwa hadda jooga waxay kuleeyihin waa isgawracday ilahayba kuma saarin maba karaysidba laa yukalifu nafsa ilaa wuscaha ilaa inaad dhibtana maxaad ku diideen ninkanba waa isdhibay isagoon la saarin oo ilaahay ka riday buu isdhibo isxilqaamo janada raadsaday fastabshar cabdullahi ibn maktuuma dhoolaa duuli jiray oo bandirada xajin jiray dagaalo badana ka qayb futuuxaad buu ka qayb galay futuuxaad dumar baa dagaalami jiray markay xaaladdu dhiigto yani waxaa weeyaan farqun bayna shar اlwujuub wa shar الsixa wujuubkaa kaa dhacaya raxmatan walut min allah laakiin adugu haddaad istahbiibto waa ka asaxaaya hawsha aad in loo fahmo weye masalaة اljihaad iyo masalat amr waa isku mid weeye muslimkii gaalkii uu ogaa inuu dilahayo ama jaairkii ogaa inuu dilahayo hadduu runta u sheego shahiid weeye oo saa lagu dilo mafsado ka badan ka dhalatay waajibka ruuxa lama fari karo xumaha lagama reebi karo idaa tataratab calayhi mafsadatu acdama minhu maxay tahay ayu mafsadin acdam min qatlin anfus in lagu dilo maxaa ka weyn mafsadada ka weyn maxay ta in lagu dilo adiga axmed baa odhan jiray asagu hadduu ninku asagu lafihiisa isxilqaamo oo dad kale aan loo gudbaynin haas qarxiyo axmed baa laga laga wariyaa ninka amiirka jaa-irka iyo dalamada runta u sheeg ha ku dila adiga laakin hadday qabiilka baabi'in hayaan oo adiga dartaa u dilaayaan iska badaa inkaar qabaha yuusan yuun dad kale ku darin dad kalena ha isqadimeyn maxaa jira shahaada anu shahaadaan doontay ha doontee maanaa dulmi anu tayada mas-uulka ah waa qadimahaya tawada hawl taalla ayaga ma ah ayuma dembi bay galeen maya maxaa loo dulminhaya oraanba daalim bujaa'ir bu ah nabigu laano hawshaa ma shardhinin baan leenahay nabigu waa ka aamusay waa maslaxa hayru muctabara mulqaa sharcan waan u sheegaynaa xaqaan u sheegaynaa hadduu anuunka noo gudiyana waa khayr hadduuna daayana ilaahay baa subxana watala fadligaa iskale ayib marka hawshaani fii qabiil maciib wey jaabir marka aabihii maadaama uu shiday wiil yar baa dhalinyaro qiimo badan gabdho badanoo agoon aan lagaga tegey nabigu safar dheeroo laga soo noqday ayuu jaabir waraysa bal warar waa la is waraysta oga warramay gabdhihii inuu guursaday howlo badan kadibna nabigaa soo gaadhay mar labaad asagoo riti jaguga wato dhaqaaql rtigi oo safarkii dhaqaaqil ay iska istaagay ma cidlo ah jaabirna uu garaacahay oo kari la-yahay jaabir waa nabal orda waa ku rafaaday inaan iskaga degaan rabaaba nabigu ritigiibu ul qaaday bismi llah dhac bu ka siiyey degi wuxuu qaaday fartaqa or dheerayn xarkagoys buu noqday aawrtoo dhan bu dhaafaya geelo dhan bu dhaafahaya isagoo celcelinhaya iyuu madiina galay markuu ritigi dheereeyey oo fiicnaaday nabigu i jaabir ritiga iga iibi ritigaani iga iibi nabig wuxuu rabaa jaabir inuu caawiyo buu doonaya laakiin uusan ka yaxyaxin usan khajilinin nabi allow meeqaankaasi intaa iga sii waa la isgorgoriyey afartan dirham baa lagu heshiyey afartan dirham ama dinaar wuxuu laakiin nabi allow hadda gaadid buu yahay bishard inaan madiina ku tago markaan madiina ku tago ayaan kuu keenahay waa yahay madiina la tegey jaabirreerkiisiibuu tegey hurtigiibuu soo xidhay heryadiibuu ka dhigay uu soo keenay nabigu u keenay ma hurtigii soo xidhay yaa la lacagtadi waata aa la siiyey markuu baxay ismajiiray yaa la ninkii khaadimkaha hurtigana ufur qaada ku dhig ritigaadii iyo lacagta isla qaado nabi allo waa sidee waxaa la kaalay markaan ku baayacahay ee intaa iga dhin aan ku lahaa ma inaan ritigaada kaa faid inaan kaa faidaan moodaysaa lagu yii nab intaa iga dhin baan ku ui maakastuka safqadii aan kugu celcelinhayay waxaan bixin karaan ka hadlayay bu nab sal slam ee ma aha inaan kaa bahdilo oo wuxuusan sayladda ka jooga aan kaa siiyo afartankii dinaarna waata ritigaadiina furo wakaasirka u shaqayso allah ku barakay jaabir lacagtiisii fitinkiisi isku kaxaysa karam iyo juudw iyo fad iyo weliba qaab wanaagsan loo soo maro cabdullahi mubarak nin qiimo badan oo hantiilu ahaa xaggana caabid oo faqiih ah ruux muslima warkuu wax siin hayo wuxuu odhan jiray ninka wax iga doona iga codsanaya wax iga doonaya muslim ah waraaqa iisoo qoro kadibna ninka khaadimkayga karaaniga ha u dhiibo wuxuu codsaday haddaan heli kara waa siinhayaa maxaad taa u yeelaysaa baa layidhi waxaan diidanaya ruuxa muslimka markuu hor fadhiyo wax weydiisanaya dulliga wejis wejiis ka muuqanaya dula suaal dula almas'ala kan wey islaantii baa iga umushay intaasu dhakhtar bay ku jirtay waxba ma hayo hebel baan u tagay hebel baa kana noqotay sii jirsan ina naftaa qaas xataa toos kuma fikan ruux waa wajigabaxaya waa xushoonaya waa rafaadaya ruuxa muslimka walaalka isagoo adduunyo raadanaya oo wax iga codsanaya dulliga ka muuqan wejigiisa ma xamili kara bu isagoo casiisa oo faracsan oo indhaha taagahaya waraaqa kusoo joojoogsada bso qoro cabdullaahi dhibkaasa haysta caawimaad baan kaa rabaa intaasoo xoolaa wa isii waraaqa soo qora a soo saara bu misk haysoo dhiibo ayadaan ugeynaya gobonimada eegaad adaguna ayago kugu dhegan oo garku rifahaya inaad eero alebad kaga dhaqaaq unaga tag na sii daa waad dhufaraysaa ma mise ma ah waa la kala tegay meesha dadku moogta isku akhlaaq ma aha isku akhlaaq ma aha isagoo caado ku hayo oo naf baxay oo baad dhufaraysa kaasuu kufahayaa weliba ta la kala tuuro ninkan naxariistu in qalbiga laga siiba ma fiicno aada lasu ilaaliyo تأmل qصة jاaبر بن cabdاللaahi وqad اشhtarىa minhu sal اه sلم bacيirahu ثuma wafaahu الثمن وزاadah aayad qaabka ilaahay ola dhaqmay muminiinta mujaahidiinta ee jahaade iyo nabiy laahi mxamedka siduu ola dhaqmay jaabir firi baa lagu yiri dhugo si fican dhugo waqad ishtaraa minhu asagoo ka iibsaday baciirahu ritigiisa ama neefki geela ahaa uma wafaahu الثمن lacagtii buu u oofiyey wazaadahu waana u kordhiyey lacagta weliba intii lagu heshiye waxbuu ku daray labaatan ba iyo shan buu nabiga ku daray waa la sheegaa dinaar waradda calayhi اlbaciira ritigna waa ku celiyey gobonnimo wey wa kaana abuhu qad qutil maca الnabiyi fii waqcati uxudin baa lagu dilay fadakarahu bihada اlficl falkaa nabigu uu samey wuxuu ku xusuusiyey xaala aabihi maca allah ila ilaahay baa subxaanaه wa tacaala jaabir aabihi oo cabdullaahi ah ilahay baa naftiisa ka iibsaday markaasaa janno loogu bedelay markaas waliba nafta lagu soo celiyey kifaax isagoo nool ba lagu soo celiyey ilaahay baa la hadlay kifaaxan cayaana cabdullaahi bni camr maxaan kuu samaynaa ilaah wax kale kaama rabay waxaan rabaa inaad inoolayso oo nafta igu celiso ood adduunka igu celiso oon mar labaad soo shiido oo mar saddexaad soo shiido oo shiido oo shiido taa ma socona wax kale may weydiisanaysaa baa lii ku celin mayna wax kale ma rabtaa ilaahay subxaana wa nafta ka iibsaday oo janno ugu bedelay iyo raxmad iyo ribda ugu bedelay ba haddana nafta loo soo celiyey naftiisii iyo janno laiskugu daray markaasa weliba loo kordhiyey tamani maxaadna weydiisan celiya waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum layarjicuun idan taas waa laga diiday fadakarahu sal l slam jaabir nabigu wuxuu xusuusiyey bihada alficli gobannimadan wuxuu ku xusuusiyey xaala abihi maca allah wa akhbarah wuxuuna nabigu u sheegay jaabir u sheegay in allaha axyaa ana allaha axyaa ilaahay baa nooleeyey aabbahabaa jaabir baa loo yeedhay maalin maalmaha ka mida ka jaabirow ilaahay iyo aabbaha wixii dhex maray makuu sheegaa nabi alla hayesh anoo walba maalin maalmaha ka mida oon xaala abi aanan ka warqabin iyo meeluu ku beeqaamay wiil yarra iskabuu nabigu u yeedhay markaasuu ii qalbi dejiyey wuxuu in allaha axyaahu ilaahay waa noliyey aabbaha wa kalamahu kifaaxan ay cayaanan jahratan ma aha biwaxyin mubaasharatan wey toos baa loola hadlay lanna waa dhintay ruuxa muminka intuu nool yahay ee adduunka joogaa la diidayn ma ilahay haddaad dhimato ood aakhiraiyo janno tagto in ilaahay kifaaxan kuula hadla mamnuuc ma aha wa qaala yaa cabdii tamana calaya addoonkaygiyo wuxuun iga qabso jaabir wax kale aabbihi waa qabsan waaye cabdullaahi wax kale wuxuu hi in lay celiyaan rabaa naba ilan tamaniye waxaan nabigu jeclaan lahaa an aغzuwa fauqtl uma aغzuwa fauqtl uma aغzuwa fauqtl fasubxaan nabigun waa sheegay ruux kastoo muminoo shahiiday markuu shahiido wuxuu tamaninayaa in la nooleeyo oo dib usoo shahiido lima yaraa min karaamati اllaahi lah xadidka saxi ad garanaysaan ilaahay siduu u maamusay ama u sharfay buu arkaya ruuxu markaas wuxuu u bogahay in adduunka lagu celiyo oo soo shiido oo lagu celiyo soo shiido maxaa yeelay markaad badaacntaad sii qaada tuula adgeyso oog ku dhufato dhiil ku dhufato haddanaad mid kala qaadaysa mata mise maaha weliba waad isqarinaysa dadkao dhan baad iska qarin waad siiban waad siiban waad siiban waad siiban meesha dhiil baa ku jira maogtahay biyo cabaan badan baa ku jira meesha iyada addoonkan markuu shihiido wuxuu arkayaa maamuuska iyo karamka iyo soo dhaweynta iyo takriimka iyo ixtiraamka loo muujiyey wuxuu dhihi marka ku cesho mar labaad oo mar labaad saddexaad ku cesho oo ku cesho in looba diidaba mooyee ilaa aad ku khasaartad meesha iyada ah waadan ku wada badaacada soo maaha ruuxa muminkana naftu raba inu balacagka il lama jirte naftu raba inuu soo celiyo oo mar labaad soo shihido lima yaraa min karaamaة اllaahi lah fasubxaan waxaa naزahan xumaan ka hufan man caduma juuduhu deeqiisu allaha ay weynaatay wa karamahu iyo gobanimadiisu <clears throat> an yuxiiطa bihi cilm اkhalaa'iq fasubxaan man caduma juuduhu wa karamuhu uu ka weynaaday wey man caduma juuduhu baa ka weynaaday iyo wa karamuhu deeqdiisu waxay ka weynaato isan an yuxiiطa inuu koobo bihi cilmu اkhalaa'iq bihi biاljuud wاlkaram karamka ilaah iyo deeqdiisu wax koobi kara ma ogaan karo wax yar baadna looga sheegahaya wax yar buu nabigu noo ifinayaa mooyeen wax koobi kara ama qiyaasi kara ma jiro faqad acطa silca badeecadii buu ilaahay bixiyey wa acطa hamana lacagtina waa baxshay badeecadii waa soo celiyey waa naftu waa soo celiyey jannana waa bixiyey wa wafaqa ilahay wuxuu waafajiyey ruuxii muslimka ahaa litakmiil caqdi heshiiska inuu dhamaystirmo ilahay waa ku waafajinaya ballanka aad qaaday inaad oofisiyaa ku waafajiyey allah subxaana wa tacaala wa qabila ilaahay wuxuu aqbalay almabiica badeecadii naftahayd calaa cayba iyadoo aafaysan oo weliba aan dhammaystireen oon saafiye ahayn mumin kaamil iimaani mi asagoo naaqsan malqadahaya la aqbalahaya wa acaada caleyh wuxuu ugu bedelay badeecadii maciibada ahayd ajala aamaani lacagti u qiimo badnayd u weyneyd washtaraa ilahi wuxuu ka iibsaday cabdahu addoonkiisi min nafsihi bimaalihi ayib washtara cabdahu addoonkiisii buu ka iibsaday min nafsihi naftiisii buu ka iibsaday bimaalihi buu kaga iibsaday maalka allah iskale oo jannada ah nafta allah iskale oo addoonka ah ayib addoonkii sheegana allah iskale intuba waxa weeyeen iga qaado adiga adoo laga qado adiga kuu qaado wey aan kaa qadon kuu qaado wey intuba allah iskale laakiin waa min baab ilkaram wa jamaca wuxuu iskugu daray lahu lilcabdi bayna athamani oo jannadi ah wاlmuhamani oo lafihiisii ah wa ahnaa calayhi liba waa ku ammaanay jannada allah iska leh aduguna allah ku leh nafta allah ku siiyey waa kaa qaaday waa kugu socay haddana kugu ammaanhaya inaad tahay shahiid qiimo badan balin ka soo baxay ahlu khayra lailahay jecel yahay baa lagugu ammaanhaya wax o dhan allah ba iskale ayib waxaa lagu odhan anaa nafta ku siiyey anaana qaatay walilaahi maa acطaa walahu ma akhad jannada annagaa kugu deeqnay horaanba sakaraad bad ahayd naaqsuliimaan oo jajaban waa lagula xisaabtami karaa laakiin ilaahay karamkiisay ka mid tahay in lagu siiyo adoo daciifa wax lagu siiyo lagu waafajiyo lagu hagaajiyo lagu hanuuniyo wamadaxu ilah wuxuu ku ammaanay addoonkisi badalcaqdi wahuwa subxaanahu wa tacaala ilaahay baana huwa aladii wafaqahu lah allah waafajiyey وشhاءهم ina kana doono inuu sameeyo فxy hln in kunta daa himة faqad xadىa bika اxاadi shوqi fضل maraaxila habeen dambe in shاء الlahu hada biالlahi tوفiq